alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimaamu abu cabdillaah mxamed bn ismaaعiil bn ibrahim albukhaarي raximah اllahu taعaalى baabu cuquuqi اlwaalideyni kitaabkii adab almufrad baa soo bilownay saaka noo soo bilowday aladab almufrad maxaa la dhahaa aye hmm. macnaha maxaa waay aye adabtii mufrid miya mise mufrad hmm. la gooni yeelay maxaa laga gooni yeelay sifadaas maxay tahay haye kaashifa takshif maada maxay faydaysaa way soocaysaa adabkii ku jiray saxiix aljaamic bukhaari ku jiray marka bukhaari un baa tahay adabna waa waa soo sheegtay hadda ka hore adabkan kal kan makiibaa may ee ku galoo gaar loo samey wey lakin uu soo qaatay wuuna ziyaadiyey wunu ziyaadiyey baabu cuquuqi lwaalidayn biru lwaalideyn baan kusoo jiray hooyadaa saddex xaq baa la siiyey limaada a ah, markhadle saddex xaq maxaa loo siiyey hooyo a ah, shacali a ah, haya cabdirasaaq haya ko maxay ku mudatay saddexda xaq warki xamligi maa boodi maxaa u boodi warki kugu qaadaye wark maaa ku xig wadcigii dajinti sooma dhalashadii haye nuujintii saddexda yaalla leh aflaala ma jirto marka aabahiina waxay la wadaagtay tarbiyadii iyo korintii iyo howlihii kale la wadaagtay saasaa markaa umaka uma umaka uma umaka loo yiri dayib haddana wuxuu ka hadlaya musanifka cuquuqdii caasinimadii min alcaqi wahuwa alqaطci sumiyat ilcaqiiqatu caqiiqan caqiiqa qofka markii ilmaha yara uu dhasha caqiiqa la dhahaa marka waa loo walqalaa timahana waa laga jaraa timahana waa laga gooyaa marka hadda waxaa weeyaan waalidkii oo la gooyey oo caasi lagu noqday oo caaq lagu noqday cuquubada iyo foolxumada dabcan wa sharcan dabeicadii iyo fidradii saliimadaheedna waa waxay ka yaqyaqsato waa waalid intaad tirahdo haddana inaad ku caasido sabab ulwujuud joogitaanka iyo joogidda adduunkan qofkan uu imaaday yaa sabab kugu ahaa ilahay wuxuu sabab kaaga dhigay waalidka marka isagii inaad caasi ku noqoto waa wax marka caqliga uu diidayo shareecaduna ay adkeysay foolxumadeeda qaala xadathana musadad ibnu musarhadin albasri qala xadathana bishr bn mfadl qala xadathana aljurayriyu saciid saciid ibnu iyaas saciid ibnu iyaas aljurayri iska soo gaabsanaya xadathana aljurayriyu ismhu saciid ibnu iyaas qala an cabdالرaحman bin abi bakra cabdiرaحman bin abi bakrata ibnu nufeec waa أwl mawluudi fi اlislaami biاlbasra markay muslimiinta koofa iyo basra qabteen almisraan xilligii cumar radi allahu canhu alfaruq abu xafs amiir اlmuminiin thani اkhulafaaء الraashidiin axad اlcasharati اmubashariina fi اljana radia allahu canhu arda xilligiisi baa yaa halkaas la furtay basra iyo kuufa marka basra waa waxay ku dhashay oo caruurta muslimiinta saxaabada waxaa u horeeyey cabdiraحmaan ibn abi bakra <clears throat> aabihi abu bakrana wuxuu ahaa daaif dadkii kasoo baxay markii xisaarka lagu sameeyey dadkii kasoo booday ceelka bakradii iyo wadaantii intay dawliskii intay kusoo xidheen derbigii kasoo booday buu ahaa saasaa bakra loogu magacaabay bakrada waa wadaanta wax lagu yaa la yihahdaa marka magaciisana nufeec nufeec ibn اlxaarith ayaa la yihahdaa min kilda daifi can abihi abi bakrata nufeec ibn اlxaariثin qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllah alيه wasalam rasuulka wuxuu yihi alaa unabiukum miyaana inii sheegaynin biakbari lkabaa'iri kabaa'irta kuwooda u waaweyn dunuubta kabaa'irtaee lagu naar galo ee waciidka daran xag alle looga goodiyo qofka ee xadda waajibiya ama lacanada ama carada intaa kusoo aroortay waxyaalaha lagu garta kabaa'irta kamid waxa u waaweyn bay nii sii kale waaweyn tahay halaata saddex sheer buu saas nabiga alay slam ku celceliyey wuxuu ugu celinayana waxa weeyaan litambiihi waliiqaad dadku inay baraarugaan oo eh, indhaha kala qaadaan waana cadadiisa nabiga aleyh isalaatu wasalaam intuuna sheega sheegin inuu ka hormariyo su-aal uu ka hormariyo qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah rasuul allah noo sheeg qaala wuxuu yih alishraaku billaah ilahay oo loo sharig yeelo cibaadadii ilaahay oo axad kale lala wadaajiyo ama cibaadadii ilaahay oo la sarfiyo oo qof kale loo sarfiyo ilahay waxba kamaana siininba labadaba way noqotaa ishraaku alcibaadati maca allahi غayrah ama sarfu اcibaada cibaadat اllahi subxaana watacala ilaa gayrih cibaadadii ilah qofka meel kale la aado ama ilaahay iyo keyrkii baad wax kala la wadaajisay labadaba shirki gaalnimo wey wa cuquuqu lwaalideyn labada waalid oo caasi lagu noqdo la amar diido ixsaan iyo birigi iyo wanaagay mudnaayeen loo qaban waayo bal ee dhibaato loo geysto waxaan soo sheegnay laba dhinac bay ka imaaneysaa baarinimadu in sibanfal iyo wanaag loo sameeyo iyo in dhibaatada laga reebo saas weeyaan caasinimadan labadii weeyaan oo in la hadal maqli waayo waxna loo tari waayo dhibaatana loo geystaa caasinimaday noqonaysaa alcaksu bilcagsi weeye wa jalasa markaasuu nabigu intuu fadhiistay wa kaana mutakian wuu dangiigaye ayaa wuxuu yihi alaa wa qawlu zuur ayuu yihi nabig alayh salaam saas u dangiigay dhinac buu fadhi ujiifay intuu soo fadhiistay buu wuxuu yihi alaa wa qawlu zuur uu ku celceliyay nabig alayh salam alaa wa qawlu zuur riwaayo kale wa shahaadat zuur ku celceliyey alaa wa qawlu zuur wa shahaadat zuur maa zaala kama zuulin buu leeyay saxaabigu nabiga calayh salaam hadalkaa yukariruha inuu ku celcelinaayo alaa wa qowlu zuur xataa qultu ilaahan ka dhaho laytahu sakata laytahu waa tamani waxaan tamaniyey buu yihi <clears throat> inuu sakata iska aamuso nabiga calayh salaatu wasalaam <clears throat> marka taa macnaheedu waxaa weeyaan waa dhimrin maxabada saxaabada ay nabiga u qabeen wax yar oo dhib ah caro yar oo cadhoodo iyo hadal uu ku celceliyo iyo xanuun yaroo soo gaadho way oga bi'i jireen su-aalay weydiiyaan ayay oga bi'i jireen rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam marka leytow sakatada waa noocaas weeyaan saddexdaasba marka shirkiga iyo xuquuqulwaalideynka iyo qowl zuurka saddexdaas xadidka koobay shaahidka xadiidka loo keenana hadda waa baabu xuquuqulwaalideyn weeyaan oo midkaa labaad weeyaan ee ku xiga shirkiga gaalnimada sida markii cibaadad laga hadlaayo wacbud llaha walaa tushriku bi shay bilwaalideyn ixsaan loogu xidhay ayaa marka laga hadlaayo xagga macaasida iyo dembigana shirku bilahi bay ku xigtaa xuquuqulwaalideyn midba mid bay qaabisan tahay ku xigtaa qowl zuur buu ku celceliyay nabiga alayh الsalaatu wasalaam sababtu waxaa weeyaan qofka shaahidu zuurka ah ama qowl zuurka isticmaalayo waxaa weeyaan dhibaatada uu la imaanayo ko haalimun calaa nafsihi naftiisa waa dulmiyey naftiisa wuu dulmiyey oo intuu hadal beena ku dhiiraday oo fududaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqi uu ku lahaa ayuu beentaa iyo kabiiradaa ku dhacay oo naftiisa ugu dulbiyey istikfaaf lixaqi illaah xaq ilahay buu fududaystay waa laba oo wuxuu markaa wuxuu asagana ku xadgudbay oo tacaddi uu ku sameeyey cala almashhuudi lahu midka loo makhraati kacayo midka uu makhraati kacaya u hadlaaya uu isleeya nafciga u keen dhibaata usoo jiiday maxaa yeele qofka uu maqraati kacay makhraati kicigiisaas beentaa waxay keenaysaa inuu xadgudub ku sameeyo qof bini aadama cirdigiisii iyo sharaftiisii maalkiisii safku dimaa dhiiggiisi oo la daadiyo ayaa ka dhalan markay maqraati been oo qofka furo qofkii aad u maqraati furtay wixii buu de run moodaya markaa inuu xoolo dadeed qaato inuu qof cirdigiis banaysto iyo sharaftiisi karaamadiisi inuu dhiiggiisiba sidaa lagu daadiyo haddee xuquuqdii iyo xuduud baa imaanayso xaddi baa yaa meesha dhacayso intaasna waxaa mashhuud lowna waa ku xadgudbay mashhuudu calayhi qofka uu ku marhaati kacayana waa ku xadgudbay oo dee qof madluuma oo laga gardaran yahay oo waxba aan lagu lahayn ayuu wax ku qariray oo wax ku sugay oo yidhi xooluu qaaday ma ahe dhiig buu galay ma ahe cirdi iyo xumaan buu sameeyey oo qadaf iyo waxbuu sameeyey waxaasoo dhanna waxaa wey mashhuudu caleyhi iyo tacadi iyo xadgudub ku sameeyey saas darteed baa saddexdaas nabiga alayh salam uu ku celceliye jeer macnaheedu waxaa weeyaan qofka waa qof mutacadi ah calaa nafsihi wa cala almashhuudi lahu wa cala almashhuudi caleyhi intaba ku adgudbay intaba ku xadgudbay waana zuur iyo been weeyaan beentuna waxaa weeyaan alkadib calى allah wkadib calى الrasuul salى الlahu alيه wasalam wاlkadibu calى الnaas wاlkadibu liلnaas afartaas u qaybiyaan in ilahay lagu been unto subxaanahu wa tacaala waman adlamu man iftara cala allahi faman adlamu man iftara cala llahi kadib qur'anka meel ban kuso aroortay ilahay qofka ku been untay yaa ka dhaalimsan iyo nabiga oo lagu been unto man kadaba calaya mutacamidan maqaadu min annaar xadiidki mutawaatirka ahaa naar baaba loogu goodiyeyba iyo kadib cala annaas oo shahaadatu zuurkan ah kadib linaas dadka oo loo sheekeeyo oo been logu sheek sheekeeyo iyaduna kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn bay ku jirtaay oo nabiga alayh salaam uu yihi qofka ku dadaala beenta marka dambe ilah agtiisa waxaa lagu qorayaa kadaab marka beentu waa shay xun qofkuu bilaabi caado ciyaar iyo kaftan iyo marka dambe waxay noqonaysaa dhaqmay unoqonaysaa dhaqan bay unoqon in aad marka looga feejignaada weeyaan beenta qaala musanifu raximah llahu tacaala xadathana muxamed محمد بن سلام محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا جرير جرير بن عبد الله البجلي عفوا جرير بن عبد جرير بن عبد الحميد الضبي جرير بن عبد الحميد الضبي ويان جرير بن عبد الله صحابي وهاي جرير بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة مغيرة بن الشعبة kaatibkiisi wax u qori jiray ee karaaniga ama qoraalka u samayn jiray uqori jiray ila muqira wuxuu ahaa nin amiira madax buu ahaan jiray marka kaatibkiis sekreteeri waxbay leeyihin waxbaa uqor uqori jiray waraadkaasaa markaa mawlihiisaah u qori jiray qaala wuxuu yihi kataba mucaawiyatu mucaawiya bin abi sufyaan ibnu xarb ibnu sakhr alamawi ayaa wuxuu qoray warqad soo qoray ila lmugiirati mugiira bnu shucba mugiira binu shucbat athaqafi cabdillahi bn mascuud bay isku qabiil ahaayeen cabdillah bn بن athaqafi iyo muqir bn shucba athaqafi thaqafiyaan ayuu warqad usoo qoray wuxuuna ka codsanayaa uu leeyahy uktub lii ilaya waxaad iisoo qortaa bima samicta wixii aad ka maqashay min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa mucaawiya amiir lmuminiin ah muminiinta o dhan amiirkoodi way xilligaa jirtay ardulxijaaz iyo shaam iyo ciraaq iyo yaman ilaa iyo dhulkaas oo dhan buu xukumaa mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhu ardah maca dalika wuxuu rabaa inuu wax ku wado hadyigii nabiga aleyh الsalaatu wasalaam axaadiista nabiga aleyh salaam buu dalbayaa culumadii iyo saxaabadii nabiga aleyh salaam cilmiga badnaa buu wax weydiinaya marka taana waxay tusaysaa tawaaduciisa iyo xaqdoonkiisa inuu xaqdoon ahaa mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhu ardaa bikhilaafi maa tadcanu bihi shiica shiicada mucaawiya bin abi sufyaan way dacniyaan hadda keligii ma ahaba saxaabada nabiga wax yar bay kasoo reebeen inta kaleo dhan daadkay qaatiyeen daadka diintan aan haysano dhan marka waxa weeyaan shiicada agtooda waxba kama aha marka isku dariiq ma nihin isku masdara ma nihin kitaabka qur-aanka kariimka waa isku khilaafsannahay sunada oo ah masderkii labaad oo xadiista waa isku khilaafsannahay sa anaga bukhaari uleynahay iyaguna waxay leeyahin alkafi lkulayli kafi kitaab buhaariga bukhaari gaari leyihin kafi la yihahdo akaadiib iyo wadaaciin iyo abaatil lagu soo aruuri laga bud laga buuxiyey ayay aruursadaan waa dad markaa hawada caabudo waaye marka mucaawiya bn abi sufyaan haddi waa dhacniyeen mucaawiya waxaad garanaysaa waxaa sharafa ugu filan waa saxaabiga nabiga aleyh isalaatu wasalaam laba waa kaatibkii waxyiga nabiga looba aaminay inuu waxyiga qoro ayaa loo aaminay diintan aan haysanaba raggii qori jiru mid aha kaatibulwaxyi wey yaa ka sharaf badan ya qaarkood waxay dhaheen walaashiis waxay ahayd umu xabiiba ramla binta abi sufyaan um lmu'miniin asaguna wuxuu noqday khaalulmu'miniin haddii hooyadaa ay tahay umu xabiiba rabla bintu abi sufyaan hooyadaa hadday tahay ninka hooyada la dhashay muxuu ku yahay abti buu ku yahay soo ma khaalulmu'miniin nabigana alay qur-aankana fi suurat axzaab ilahi muxuu yihi annabiyu awlaa bilmu'miniin min anfusi wa azwaajuhu umaatu marka shiica iyaga yaqaan wixii hooyo u noqonaya ayaga hadda hooyooyinkood ay lacanadeen oy zino iyo faaxisho iyo cay iyo lacanad ka badiyeen oy wax ku sheegeen kabarat kalimatan takruju min afwaahi maan leenahay qofka ayaga muminiinta la sheegi kuma jiraan marka ayaga a a annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim waazwaajuhu haweenka nabiga alay slam maxaa la yihi umaatu muminiinta hooyooyinkood waay hooyooyinki baa laga keenay marka isku hooyo nimankan isku hooyo manihin a marka waxaa weeyaan in waxa laga yaaba qof qaar uu yihahdo limaada tarkiis hadi ayaam ashiica maxaa shiicada loo tarkiisanaya maalmahan kacdoon baa jira ogaada a baraarug in la baraaruga la rabaa wax la fahmo waana na soo weeraray shareecadeen iyo diinteeni baa lasoo weeraray niman raafido la yihahdaa soo weerartay nimaana xishoonaynin diinta lasoo dhexgeliyey mujuus ah ayaana soo dhexgalay marka nimankaas waxaa la rabaa intii hore ee la murmurmi jiray soomaalidu iyagoo shaaficiya islaam iyo xoogo meelo ishaystay soo maen wax ka daran hadda waxaa weeyaan waa soo dhaafay alamtara libaaxi hadda soo dhaafay ya hadda balaayaa timid balaayo weyn baa timid marka halas jiro mucaawiya abi sufyaan waa ka radi allahu canhu wa ardaa ya muxuu yihi caamir shacbi markii la weydiiyo layiha mucaawiya ka waran muxuu yihi maada aqulu fi rajuli صلىa khلفa rasuuli الlahi slى الlaه عليه وsلم faqاla rasuul الlahi صلى اه علي sلم samع allah لman xamida faqاla khلفahu rabna وlaka الحمd mucaawiya ka waran ba li markaasa wuxuu yihi maxaan dhihi nin nabi maxamed ku daba tukaday alayh salaatu wasalaam oo nabigu uu yihi samica allahu liman xamida ah, ilaahay ha ka aqbalo qofkii ku xamdiyo oo isagana deen uu gadaashiisa yihi rabbanaa laka alxamd oo walaka alxamd ah, ninka sidaasa maxaa laga sheegi karaa ducadii nabiga alayh salaam ninka raacaya daba socda aamiin leh ya ninkaasama wax laga sheegaa wax laga sheega ma aha intaa waxaa sii weheleysaa awalu jeishin gazaa fi lbaxri ciidanka ugu horeeya badda ku duula kama fisixee muslim qad awjabuu buu nabi alay salaam jannay waajibsadeen ciidanka uhoreeya ee badda ku duulaya intii hore xilligaa nabiga abubakar cumar intaa badda laguma duulin agga dariiq albaxri berri unba laga duulaya laakiin badda waxay bilaabatay xilligii cuhmaan bin cafaan oo amiirka ahaa biqiyaadati mucaawiya bin abi sufyaan jeiشkan waxaa hogaaminayay mucawiya bin abi sufyaan nabigana wuxuu u qiray jeiشka uhoreeya ee badda ku duuli doono in janno ay waajibsadeen janay waajibsadeen ninka laleeyahay ee nabiga mucjizadiisa ay ku caddaatay ee nabiga alay salaam karaamadiisa ay ka muuqatay ee haddana la kari laayahay ee kutubta laga qoraayo ee laleeyahay wax laga sheegaya ka warrama ya marka diin meesha looma jeedo difaaca diinta waa in loo soo istaagaa oo nimanka ayaga ah ummadda looga laga baraarujiyaa in badanoo cawaamul muslimiin kamid ah marka eraan la sheego waxay dhahayaan waa dowlad maraykan kasoo horjeedaayo diintii difaacdaa oo dadkaan waxma garanayn xaqiiqada dhabtaan garanayn ah, diin iskuma hayaan maraykan iyo eraan diin laiskuma hayo dana kale laisku hayaa iyo adduunyo kale iyo dagaal kale iyo muxuu ahaa hawlo kala udhexeeya ayib wuxuu leeyahy marka muqira muqira laga codsaday inuu wax soo qoro xadiista nabiga alay salaam qaala wuxuu yihi waraad waraad ba wuxuu yihi faamlaa calaya wuu ii qoray amlaa waa yeeriyey muqiira calaya korkeyga wuxuu ii yeeriyey wakatabtu biyad biyadihi gacantaydana aan ku qoray inii samictuhu waxaan maqlay nabiga alayh salaatu wasalaam oo yanhaa reebaya can katrati su-aal su-aasha badan <clears throat> nabiga su-aasha badan waa reebay wa idaacati ilmaali xoolaho la dayaco wa qiila wa qaala qiila waxaa la yidhi qaala wuxuu yidhi aan sanad mutasila oo saxiixa lahayn oon la hubin in la yidhaahdo lagu daalo waxyaalaha qiila waqaalada la dhaho ayadana waa la diiday waa la nahiyey ah, saddex shay bu hadda xadiidkan kuu sheegay shaahidkii hadda baabkan wixii loo keenay xadiidkana kuma cadda xadiidka maxaa loo keenay xuquuq lwaalideyn soo maaha laguma sheegin meesha marka bukhaari shaqadiisii lagu yaqaano waxay ahayd inuu isticmaalo bayna atalmiix watasriix talmiix iyo tasriix buu isticmaalaa marra si cad bu wax kugu sheegi marra si mxuha qarsoon bu wax kugu tusi oo meel kaloo ishaarada yuu ka baxaya meel kaloo ishaarada ka baxaya riwaayo kaloo ishaaraya oo cuquuqul umahaati ku dartay oo imaan doonto taas weeyaa miduu ishaarayo tan waxaa weya hadda waa iska horna inaad ku baraarugto tirada warwaase dad inaga inun baraarugin baa laga yaaba u dhin xadidka maxaa loo keenay aw baabkan xagge ka sugaya marka meel kale ku jira u imaan doona insha allahu tacaala su-aasha faraha badan ee laga hadlayo waa laba su-aalood tamaalka ku saabsan baahi iyo dhuruuf iyo waxba aynan jirin dadka maarata xoolo la weydiisto oo lixaax lagu sameeyo oo damaca faraha badan ma banaana ko waxaa kale oo loo dhici karta su-aasha tacanudka cilmi baad u ekeysiinaysa lakin cilmi maaha waa tacanud iyo mxuu ahaa qofka inaad ku adkayso iyo inaad baadho xaaladiisa aad baadho iyo dalabatulcilmiga way dhacdaa arrin noocaas oo kalea way dhacdaa oo su-aalo nooca qofku wuxuu kuweydiin su-aal uu qof kale wadaad kale odar u kasoo maqlay bu ku weydinaya wuxuu rabaa inuu fiiriyo labadan wadaad bal maxa maanta kala qabsan doono ayuu rabaa ujeedadiis intaa weeyaba wadaadkan iyo wadaadkan buu rabaa inuu isku ogaado xaalkooda wuxuu yahay ama asaga laftirkiisa intuu masalada kitaab kusoo arkay ayuu haddana kuweydiinaya waa ogaal weydiin aduu marka inaad gebi dhacdo iyo inaad gefto waxaasuu raadinaya waxaasuu raadinaya hadha waa laga yaaba markaa si u jawaabto inu ku dhaho kitaab baa waxaa ku arkay marka hore muxuu dhihi waaye marka waxaa weeyaan taasna sax maaha su-aasha noocaasa cilmi raadis ma ahee waa tatabuc iyo cawraad iyo dhacni iyo duritaan baa ku jira ama baahna idaacatlmaal waad garateen xoolahooda meel aan wanaagsan lagu bixiyo qiila waqaala waxyaalaha hadda jira weeyaan qiila waqaalada maanta way badan tahay gaar ahaan xilligan wasaa'ilkan tawaasulka uu batay iyo social mediaha qiila waqaalad aad bay u fara badan tahay baal been la yirahda been yaa waxaa loo furtay xafiisya loo furtay a ah, oo laga shaqaystaa beenta baa laga shaqaystaa gurya laga dhisanaya a ah, marka qiila waqaaladi weeyaan qaala musanifu raximah llahu tacaala <clears throat> baabu man lacana baabun wuxuu ku saabsan yahay lacnillaahi ilaahay lacanaduu lacanaday man qofka lacana waalideyhi labadiisa waalid lacanaday mubaasharatan oo bitasabub waalidkaa lacanad ina usoo jiidana lama rabo toos ina u lacanadana waa fool xun tahayba qala xadathana cmr ibnu marzuqin qala akhbarana shucbat bn xajaaj alwasidi an qasim bin abi barzata qasim bin abi baza o biza can abi dufayl wasmahu caamir bin wathila akhiru الصaxaabati mowtan cala اliطlaaq saxaabada nabiga wuxuu u dambeeya dhintay u ahaa ya abu dufayl mise dufayl bu ahaa ya dufayl ba ka miya waayahay kan waa abu dufayl isaga ah, camir bin wathala la dhahaa ya so kan ma hade waayahay meel ni ogolaada ya alo dawsigi ma ahe dawsigi aadeen dufayl bin camr dawsiga isaga radia allahu canhu kana radia allahu canhu isaguna ayb abu dufayl camir bin wathila akiru man maata min asaxaaba alilaq saxabada ninka u dambeeya dhinta bu ahaa soo soo qaala wuxuu yihi su-ila caliyu cali baa waxaa la weydiiyey cali bin abi aalib radia allahu canhu wa ardaah amiir lmuminiin abulxasan saaxib alfadaail alkathiira wa alkhasa'il alxamida waxa weeyaan cali bin abi aalib radia allahu canhu fadaail waxaa ku filan intii nabi maxamed uu sheegay aleyh isalaatu wasalaam iyo intii ummadii saxaabada iyo saxiibadii ay u sheegeen ayaa ku filan waxaan hadda marka ay shiicadu ay dusha ka saarayaan ee xadd uluhiya gaadhsiisan waxaas cali waxay ku tahay jinaaya iyo dhaawac bay ku tahay isagoo nool baana dhibaatadaas lala soo doontay oo xadda la dhaafiyey oo uy warka jooga war ka jooga war aniga addoon baan ahay bashar baan ahay saxaabu rasuulilah baan ahay waxaa malihi iga daaya sanaadiqadii xilligiisii bilaabatay inay xad ilaahiya gaarsiiyaan ilaa qaarkood intuu qabta uu dab dabgeliyaba god intii loo qoday buu ku goray marka cali ma rabo radia allahu canhu quluwi iyo xadgudub in lagu sameeyo iyo meel martabadiisa gaarsi la gaarsiiyo ma ma ma ooma baahna ooma baahna inuu yahay صaxaabi rasuul عليه الsalaam min asaabiqiin awaliin awala man aslama min ashabaab dhalinyarada ninka u horreeya islaama buu ahaa ibn cami rasulilah inuu yahay alayh salaam nabiga alayh salam gabadhiisa qaaligeed faadimatu zahra ay u dhashay abulxasan wاlxusein inuu yahay inuu casharat mubashiriin filjana yahay inuu raabic khulafa araashidiin yahay intaasoo fadaaila yaa ka xagee lama koobi karo ahlu sumuhu kutub almanaaqib bay ka sameeyeen cali oo intaas oo baab intaas oo xadiid baa lagaga hadlay cali bin abi talib radi allahu canhu oo run oo cadcad oo gedi manaaqib iyo fadaail ah marka cali bin abi talib baa su-aal la weydiiyey su-aashana s waxay ka timid waxay ka timid shiicadii waktigiisa iyay bilaabatayba oo la yihi cali khasaais buu leeyahay wax gaara ah nabiga iyuu u khasisay aalubeytka nabiga alayh salaam halkaasay kaasoo galayaan hal khasakum nabiyu baa la weydiiyey nabiga ma inagu khasisay alayhi salaatu wasalaam bishayin shay lam yakusa bihi naas dadka una ku khasisin kaafatan dhammaan wuxuu dadka kale uwa sheegin oo si gaara ah idinkii aalubeytka inagu sheegay ma jirtaa qaala wuxuu yihi maa khasanaa rasuulullah nabiga naguma khasisin calayhi salaam naguma gooni yeelin bishayin la shay lam yakusa bihi naas dadka una usheegin oo kukhasisin usheegin ilaa maa fii qiraabi sayfi seefteedan galkeedan warqadan ku dhegan mooyeen taasna waxaa weeye arday kasta marka wax la akrinaayo siday u kala fiidhon yihin bay u kala qortaan xidi ku taalla oo saxaabo badan baa ka qoran jirtay abu hurayra saxiifo lahaa radia allahu canhu wa ardaa oo qortay uktub li abi shahb uu nabiy aley salaatu wasalam u saxaabada qaar bu loo qoro ninkii ahaa camar eh, eh, cabdullahi bin camr bin caas baa isagana qori jiray oo qoraalka caan ku ahaa taasna khaas maaha markan wuxuu leeyahay warqadaydan wax igu qoran ba jirto nabiga aleyh salaatu wasalaam aan ka yeerhsaday taana khusuusiye ma aha uma akhraja saxiifatan warqad buu soo saaray فيma فيha waxaa ku qor مkتuبa waxaa lagu qoray lacana الlahu allaha lacanado man dبxa qofka gawraca لغayr الlahi ilahay qof aan ahayn wax u gawraca لغayr الlahi waxaa soo gelaysa شhareecada wixii ay amartay wax loo gawraco shareecada waxay amartay ee shareecada kusoo aroortay gawrici shareecada kusoo arooray waa la yaqaana ciidihii ciidul gaar ahaan caqiiqadii ayaa soo gelaysa waxyaalaha gawraca la is amray oo kamid a ah waxaa kamid a ah inaad iska gawracata ade hilibkooda cunta ilah baa kuu baneeyay inaad litaakuluha baa ina cuntaane ah, shaatuka shaatulamin buu nabig alay salaam yihi shaatulamin baa kuu banaan iska gawracato aad cunto laakiin waxaan intaa ahayn oo shareecadan ogoleen baa la diidaya oo ilahay keyrkii loo gawraco ama lagu gawraco keyrkii ilahi subxaana wataala lagu gawraco magaciisa isimkiisa iyo niyadaas wax khilaafsan lagu gawraco ayib taas waa qofka waa la lacanaday lacan allah wallaha lacanado man saraqa ninkii xada fi saxiix muslim waxaa ku sugan man ayara man hayara qofkii bedela manaal alardi ardada sohdinteeda sohdinta qofkii soodin riix sameeya beerihii iyo boosaskii iyo waxaada jira wey qofkii soodin riix sameeya lacana ku dhacdo haddii soodin riix la lacanaday boos laqana ka waran boos dhan ninka laqay ya ka boos dhan dhacay ka waran a ah, soodin riix yaa lagu lacanaday boos idil buuba qaatayba a ah, dhul dhan buuba xoogayba bal adinkaa ka waran waxa ku dhacay ya man dalama qiida shibri min alardi dawaqu llah sabca ardilayo yowma alqiyaama intaa ka dhan ninkii dhaca luquntaa loo gelaya todobada ardaa layidhi taa ka hadday sidaa noqotay bal ka war boos idil ka waran kii boos riixaana si gaara waa wax farxun wey nin baa maalin dhowt ii sheekeynayay meel buuloo buulooyinka kamida ah, sheegi maaye buulooyinka mid kamid a ah. yaa wuxuu yihi habeenimadii unbaa wixii la hurdan baan maqlay buu yihi wixii oo oh, shanqadh umaan maqlay buu yihi qajajaf qajajaf umaan maqlay buu yihi haddaan soo baxayba nin weyn baa gurguuranaya buu yihi oodii noo dhexaysay yuu riixayaa buu yihi a riixaya riixaya riixaya marka subaxdiiba waxaan gurigeyga baan beeciyey b oo yiri b gurigaan waxaa weye waan iibinaya aankat waan kasoo guray meshiiba meshii baan kasoo guray bir marka foolxumada way jirta rag weyn baa jira oo waxa aan ka xishoonayn bale waxaa bilaabatay magaalada shuftaa ka bilaabatay qabiil kasta wixii qabaayilka qaar oo haddii aan si shufta heli karin mooyeene oo haddii heli lahay aan samaysan lahaa qabaailka intoodii waaweyneed shuftay samaysteen shuftay samaysteen way hubeeyeen lacag iyo raashinna waa la siiyaa wayna ka qabailkan ka dambeeya wayna bilaabatay xabadii iyo dilka uu bilowday maal walba xabad awal baangad iyo waxaasaa la isku dakri jira kii udhintaan la arki jiray kii kala dhaawaciisa la toltoli jiray hadda xabad baa qiiqaysa oo dagaal baa xabad baa socota oo magaalada xeda ka bilaabatay marka arrintaan hal ogaado qof walba oo muslima waa in arrinta ayadaa uu inkiro inuu inkiro waay xabaddaas atraafta magaalada ka bilaabatay magaalada gudaheeday soo geli marka dambena wixii magaalo lagu dagaalama ka dhici jiray ayaa ka dhacay ah, fasal bihi khabiiran ah, lagu baraarugo magaalo dagaalkeed wax fool xun weeye aada u fool xun guud ahaan muslimka dhiiggiisa waa xaaraan oo macsuumu dam fitnadoo dhan waa wax laga hortago oo fisaada waxaa eh, sii daran haddana midda caamkaa ee eh, dhibaatada caamkaa dhalinaysa ee eh, barakaca dhalinaysa ee sharta keeni doonta midaas ayadana in laga hortago si midaysan laga hortago laga hortago wey inaba ku farxin ah, marka lacana allahu man saraqa manaara alardi manaarka waa waa calaamaadka iyo soodinta waay waxaa soo gelaysa waraaqihii qof dhul uu waraaq uhaystay in laga daba tago waraaqdiisa waraaq kale la dul saaro waa total leadka waxa la yihahda waraaqada milkiyada waa laga daba tagaa rag baa lasoo samaysanaysa tu kala taariikhda u samaysta tu ka fog baa lagu qoranaya hadduu asaga uu kan sagaashameeyada taagnaa eightygii baa lagu qori yaan lahaa oo intaasoo saxiixa lagu dhufanaya taana waayo lacana allahu lacanad baa ku dhacaysa lacana allahu allaha lacanado man lacana qofkii lacanaday waalideyn labadiisa waalid toos buu wax uga sheegay ama sabab buu unoqday way soo socotahay lacana allahu allaha lacanado man aabaa qofkii soo dhaweeya muxdithan qof shar soo darisiiyey shuftanimo ammaan daro khal khal fasaad iyo fidno dhibaato maali ah dhibaato ammaanka dhaawacaysa noocay ahaataa macaasida iyo munkaraadka dadku aynan aqoonin lasoo geliyo cusuba lasoo waaridaayo bidcada iyo diinta oo shareecada oo waxaynan ogoleen lasoo dhexgeliyo intaba aawaa muxdithan may soo geli qofkii soo darisiiyey wax ah, soo mudian mid wax soo darisiiyey shar aan diinta shaqulahay bu soo darisiiyey intaba waa la lacanaday lacanaduna waa naxariista ilaahay oo qofka laga fogeeyo sida shaydaankii ayaa la yihahda lacanad la yihahda marka waa kabiira min alkabaa'ir baabun wuxuu ku saabsan yahay yubaru waalidayhi yaburu dhe yabaru wuxuu u baarifali qofku yajibu yani u baarifalo maa lam yakun hadduunan ahayn macsiya waxa waalidka uu faray haddun macsiya ahayn waa inuu ubaarifalaa hadday macsiye iyo xumaan ay tahay shareecada ku banaaneen waxaa wey mar walbaba daacada waalidka waxay ku xidhan tahay macruufkay ku xidhan tahay laa daacata limkhluq fi macsiyati alkhaliq wey xadathana moxamed bin cabdilcaziiz qaala xadathana cabdilmelik bin lkhadaab ibn cubaydillaahi bin abi bakrat albasri laqiituhu waan la kulmay buu kuleeyahy birnamla ramla meesha la yihaahdee shaam ku taalo shaam kamida ayaan kula kulmay qaala wuxuu yihi xadathanii rashid abu muxamedin can shahr ibni xawshab muqadimada muslim waxaa lagu arki doontaan ina shahran nazakuhu ina shahran nasakuhu waa nin daciifa wey shaharkan laakiin xadiidkan taxsiin bu albani bijumci duruqihi majmuc duruqdiisu isku har aruriyaba xasan buu gaarsiiyey ligayrihi can shahr ibni xawshabin can umi darda can abi darda qaal umi darda abi darda ka warinayso abi darda waa saxaabigii jaliilkahaa ee cuwamir alcijlaani la dhihi jiray radia allahu canhu fuqaau saxaaba uu kamid ahaa umudardaduna laba xaas buu lahaayoo midna saxaabiyada midna taabiciyada labadaba umudarda la dhihi jiray umdarda alkubra iyo umdarda asuqra baa dhihi jiray midda asuqra alfaqiha ayaa dhihi jiray khayre iyo dacdaalka dhihi jiray awsaani rasuulullah nabiga calayh salaam ba wuxuu ii dardaarmay bitiscin sagaal shay ayuu ii dardaarmay laa tushrik billahi buu ii dardaarmay ilahay u sharig yeelin shayan waxbaa la wadaajin cibaadada shirkiga kiisa akbarka iyo kiisa asqarkaba iska ilaali shaydaan yuu kusoo gelin wain quticta haba lagu carcaro quicta soo maarta mudaacafka ha lagu carcaro hal meel hataa goyn maaha xubin xubin ha lagu googooyo aw xuriqta ha lagu gugbe dab ha lagaa badiye inaad qalbigaada shirki intaad geliso kufri mudmain qalbiga ad noqoto lama ogolo ilaa man ukriha waqalbuhu mudmain biliman waa loogeli in haddii laguu ikraaho oo dhibaato lagu geysto qalbigaadana iimaanka ku jira afka aad kaga dhawaaqdo kalimat alkufri isku furato dhib ma laha ah, laakiin waxaa la didan yahay ninkii qalbigiisa ku sharxamo kufriga iyo gaalnimadii oo cadaabka iyo dhibaatada la mariya darteed dena waaba lama ogolo walaa tatrukana salaata salaada ha ka tegin salaadii almaktuba la farad yeelay mutacamidan uu kas oga tegin waa gaalnimo iyaduna iyo diin la-aan salaada oo kas looga tage waman tarakaha qofkii ka taga mutacamidan uu kas oga taga beri-ad minhu waxaa ka beri noqotay adimatu dimadii amaankii ilaahi ee uu ka hoos jiray waa ka beri buu noqday banaanku tagay amaan ilahay ma helayo cadaab laga badbaadin maayo xuquuqdii xuduuddiina laga badbaadin maayo oo qofka asagaa waaba la diliba ama gaalnimaa loo dili ama ma ahe xad baa loo dili ama maya waa la xabisi xata almowt intaasay culimmada isku daba socdaan ee qof aimada afartaa kamid oo taariku salaad naxariis uhaya ma jiro qaaf yihahda waa gaaloobay oo kufran baa loo dilaya iyo ridda iyo qof yihahda ma ahe baa loo dilaya qubuurta muslimiinta lagu jiida lagu xabaali laakiin iyo qolo yihahda waa la xabisaya ima an yamuuta calaa dalika ama soo toobad keeno waa xabis walaa tashrabana alkhamra khamraha isku cabin wa alla wii maandooriya o dhan baa soo galaya kulamaa khamara alcaqla iska ilaali khamrada iyo maandooriyaha waa umulkhabaaif xubaan oo dhan bay jiidanaysaa hadda qofku daroora u barto xubaanta inteedii kalena way daba socotaa uu ku dhacayaa fa inahaa khamradu miftaaxu kuli sharin shar oo dhan furihiisi weeye hadduu qofka khamro cabo waxbuu dili wuu zinaysani waxbuu qadfi kabaairtoo dhan buu la imaani waa atiic waalidayka labadii ku dhashay ateec in amaraaka haba ku amraano an takruja inaad oga baxdo min dunyaaka addunyadaadii xoolahoo dhan ba hada haduu kudhao iga dhexbax oga dhexbax fakhruj lahumaa iyaga dartood oga dhexbax xoolahaada dhanba dhan ba sababa ayagaa ku ahaa o adduunka ku keenay anta maaluka liabiika buu nabigu alayh salaam adiyo xoolahaadaba abaha baa iskale xoolahaadana ku dagaalamin abaha ku qabsanin kula qabsanin meel kaloo ilahay faris kaaga furi baari u noqo waaya saa miya ahaa aba ku dagaali meen intaa tirahdo faraha ka geli oga bax walaa tunaasicana ha murmin oo hala qabsanin wulaat alamri amarka iyo madaxnimada dadka mas-uulka ka ah waxaa la qabsanin oo kula murmin buqaad shufta ahoo ka dhexbaxda muxuu ahaa mucaarado iyo dagaal keenta oo ka baxda oo shiqaaq keenta oo ummadii isku dirta ha noqonin walaa tunaasicana wulaata alamri wain raayta yta abad aragtid anaka anta abad isku aragtide wain raayt yt abad caqiidaysid oo isku aragtid oo isla qumanaatid anaka adigu anta adiga inaad xaq ku taagan tahay taas uka wadaa xaq baad ku taagan tahay boqol kiiba boqol waliba iska dhaadhaciiside dadka madaxda ah haddaad wax la qabsato ood xoog baan wax ku bedeli tiraahdo waxaa imaanaysa mafsado ka weyn baa imaanaysa mar walbama shareecadu waxay xeerisaa mafaasidda markii laga hadlaayo midda yar iyo midda weyn ta yar ayaa la dooran si ta weyn loo difaaco marka burbur baa dhalan qax baa imaan dhibaato weyn oon ceebteeda lamahadinaynin baa dhalan dhibaato aan soo afjarmaynin baa dhalan wamaa qawmu ah wamaa qowmu luudi minkum waa yahay maxaan ka wadnaa marka wamaa qowmu somaali minkum bibaciid oo kale way saasa usoo wadanaa hadda ikhtibaas baa la dhahay ikhtibaas baa la dhahay walaa taf walaa walaa tafir walaa tafrir ha cararin min a sagaalkii baa la tirinaya min azaxfi haka haka cararin zaxfiga markii dagaal uu dhaco muslimiintii gaalaha isku dhacaan oo dagaalka uu cuslaado iltixaamka u gaadho xilligaa la gurguranayo ha cararino dadka muslimiinta ha jabinin meeshaada ayaan laga soo gelin a ya ayuha اladiina amanuu ida laqitum fiatan fahbutuu ida laqitum اladina kafaruu zaxfan falaa tuwaluu maladbaar tawaliga muzaxfi kabairta kamid tahay wain halagta amad halaagsantide amad halaagsantide adi ha cararin hadaad waa wey sabiililah ku dambe ku dhimato waa fiican tahay wafara asxaabuka walow fara asxaabuka asxaabtaada kale ha caraare a laba jeer baa looga ilaa mutaxarifa liqitaalin aw mutaxayiza ilaa fiha taagtig dagaal waad u bixi kartaa ama inuu cadowga labalaab kaa bato oo laba uu kaa bato eh, laba waxaa la rabaa inuu haddaad dif hal dicfia lama ogolo boqol muslimiinta iyo laba boqol oo gaarada waa inaan laga cararin laakiin ah, haddii saddex laab afar noqoto waa laga carari karaa cinda jamhuur lculamaa ayaduna saasay caddaysay imaam maalik asaga wuxuu leeyahay quwadaa la fiirin toban waxaa weeyaan madaafiic haysata kun aan madaafiic haysanin way ka carari karaan halkaas isaga ka booday wafara asxaabu kaba carareen wa anfiq bixi min dawlika wixii ziyaado ilaahay ku siiyey calaa ahlika reerkaada ku nafaqey oo haka bakaylin oo ha ceriiryin walaa tarfac casaaka ushaada kor ha u taagin ha kor yeelin can ahlika ehelkaada haka kor yeelin iyo calaa ahlika ehelkaada haka kor yeelin can ahlika iyo can iyo calaa labada laba riwaayo wey walaa tarfac casaaka can ahlik ah, haddii la yihaahdo waxay noqonaysaa ushaada yayna ka fogaanin ah weligaa nin mas-uula noqo reerkiisa mas-uuliyaddiisa qaada wixii uu ku ka kari waayo inay hadal iyo qowl iyo naseexo iyo waano ay qaataan casa usha marka iyo muxuu ahaa takyiir lmunkar bilyadi gacanta oo lagu bedelo munkarka arrintaa ayadaa ah weligaa afududaysan wey leanna markii leeyahay eh, man ra'a minkum munkar falyuqayir biyadi biyadihiidi wax soo galaya qofkii mas-uulkaha ah mauulkaha ah. marka walaa tarfac casaaka can yad ahlika ehelkaada xaggiisa ushaada haka koryeelin haka koryeelin oo waa cinda alxaaja hade markii loo baahdo oo daruuro timaado oo wixii kaleo idil ay waxba tari waayaan waay walaa tarfac casaaka ushaada ha koryeelin calaa ahlika ha koryeelin ehelkaada qof daraaba oo garaac badan oo ursha watana ha noqonin ayaduna calaa markii la yihahdo weeye marka waxaa weeyaan xaaladdu xikmad waa inay ku socoto waakhifhum cabsiyi ehelkaada filaahi ilaahay ku cabsiyi ilaahay iyo waajibaadku saaray iyo mxuu ahaa cuquubada iyo waxaa ka dhalanaya wix ilaahay lagu caasiyo arrimahaas maarata kuwaani oo cabsigeli wey xadiidku xasan weeyaan shahr bin xushab baa ku jiro daciifa laakiin duruqdiisaasoo iltifaadayaa oo lagu maarata taxsiiniyey taas lagu taxsiininaya qaala wuxuu yihi musanifka raximah llah xadathana maxamed ibnu kahiir qaala xadathana sufyaan athawri can caطاء bni saa'ibin can abihi abihi o saaiba can cabdillahi bni cmr bn caas qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ilى الnabiyi salى الlahu alيه wasalam faqaala wuxuu yihi jituka ji'tu waan imaaday nabi allow ubaayicuka inaan kula mubaayacoodo heshiis kula galo cala lhijrati inaan haajiro oon diinteyda la cararoon meelaan ku nabadgeli aan diinteyda la aado oo madiina usoo hijroodo wa taraktu abawaya labada i dhashayna waan kasoo tegey yabkiyaana iyagoo ooyayo ka tegidda aan ka tegay bay la ooyayaanoo diidan yihiin qaala nabigu wuxuu yihi irjic ilayhima ku noqo fa adxikumaa ka qoslisii kamaa abkaytahumaa saad oga ohisiisay lama ogolo waalidka in laga naxiyo laga ohisiiyo oo murug lagu reebo arrintaas sax ma aha marka orod buu nabiga alayh isalaatu wasalam waalidka soo raaligeli qaala xadathana caliy bnu ljacdin qaala akhbarani shucba can xabiib bn abi haabiti qaala samictu abaalcabaas alacma an cabdillaahi bni camr qaala jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiy sala allah alay waslam yuriidu ljihaad jihaad buu doonaya waxaa raba ina mujaahidiinta ciidanka lagu daro faqaala nabiga wuxuu yihi axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala wuxuu yihi nacam haa qaala fa fiihimaa ay fii birihimaa birigoodii u samafalkooda iyo iyaga oo loo khidmeeyo fajaahid nafsaka naftaada kula jihaad naftaada kula jihaad oo waxaad ku sandulaysaa inaad u baarifasho taasba jihaadkii bay kamid tahay waalidka oo khayr haddaad doonayso mar walbaba khayrka horta waa inaad cilmi u leedahay waxaa adoo khayr doonayo wixii akhyarka ahaa inaad ka tagto wax laga khayr badan yahay aad aado marka waalidka mar walbaba wuxuu ubahan yahay tixgelin iyo kawarhayn iyo raalligelin iyo qancin buu ubaahan yahay walow acmaasha waaweyn ee durwata salaamulislaam iyo hijradii iyo waxaas dhan baa laleeyahay waalidka waa inaad kala tashataa hadduunan ahayn markaa jihaadka fardolcayn unan ahayn muslimiinta weerar ay nagu soo qaadaan ay nagu soo qaadaan gaaladii oo weerar lagu soo qaaday muslimiinta imaamkooda uu iclaamiyey in la baxo oo la jihaado arrima waxaa jirta farducayn u jihaadka noqon markaas waxaa weeyaan waa la wada geeri qofna laga idan qaadan mahayo sidii ra'yi jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen xataa haweenkii caruurta o dhan dhagaxtur baa la bilaabaya nin walba tabartiis ah. qaala bukaari wuxuu yihi raximah llah baabu man adraka waalidayhi labadii waalid ee dhashay ninkii soo haleela u caqliya u weynaada oo falam yudkil janna janna aan gelin ee naar weliba gala nasiib darra soo kuma dhicin qofka asaga a qofkii labadiisi dhashay intuu u caqliyay o isagoo wax tari kara gaaray a qofka dee ka saqiireen waaba gaarba kii ka saqiireen ooma caqlin mxuaha kii isagoo yar oo saqiira kii ka dhinteen oo mxuu ahaa aan aad ba u caqlinin ama aan waxtarba gaarinba waalidki baa dhintay isagoo yar kaa kuma jiro qofkii labadii waale isagoo waxu tari karo oo agtiisa ku duqoobaan isagana soo gaaray kaas waxaa rabaa inuu janno ku gala rabaa janno inuu ku galo si alla su janno ugeli lahaa falkeed galo xadathana khalid bn mkldin qaal xadathana sulayman bn bilaal qaal xadathana suhayl bn abi salix samaan an abihi abi salix samaan wasmhu dakwan an abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sala اlahu alيه wasalam qaala raqima anfuhu waa habaar habaar nabi wey habaar nabina muxuu noqonayaa mustajaab lahu soo ma nabiga alay slam waa la ajiibaya sala اlahu alيه wasalam ducadiisa raqiba anfuu ha booroobo dullaha ku dhaco raqiba anfuu sankiisa ha booroobo dullaha ku dhaco ruqaamka waa siigada iyo carada iyo macaadka isku dara ruqaam la dhahaa raqiba anfuu sankiisa galo oo ha dullooben kara ku dhacdo qaaluu waxay dhahen yaa rasuul allah man waa kuma wuxuu hormariyey habaarkiiba hormariyey saxaabadu rabaa ina baraarugaan kii sii jeeday eh, muxuuha maqnaa inuu soo laabtuu rabaa nabiga alay isalaatu wasalam waxba dhaafin markaasay saxaabada dhaga qaadeen oo dhehen yaa rasuula man waa kuma wax allaala wixii xumaan oo dhan inay ogaadaan bay rabaan saxaabada si oga cararaan wanaagana inay ogaadaan si ay u sameeyaan qaala nabig wuxuu yihi man adraka waalidayhi labadii dhashay qofkii soo gaara cinda alkibari duqnimo agteed agtiisay ku duqoobeen oo waayeel ku noqdeen isagana waa xoog badan yahay waa kan intaasa la korinayo waa weynaaday aw axadoo midkood baa weynaaday oo hooyadii ama aabihii mid baa nool fa dakala naara naar gala naar gala kaa asagaa raqiima anfowey dakala naar haddii lagu yihi maxaa baxay falam yadkul jana soo gelis yaa kasoo horjeeda janna kuma gelin naar buu ku galay wacaasi buu noqday inkaan ah oo waalidkii aan maratay baari ahayn naar buu marka mutaystay oo galay wey ka asagaa raqiim anfuhu ducada nabigana waa la aqbalay sala allahu alay waali wasalam wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa xadiidku saxiix weeyaan muslim baaba fi saxiixi kusoo saaray baaban wuxuu ku saabsan yahay man bara waalidayhi ninkii labadii dhashay u baarifalaa zaada allahu ilaahay wuxuu ziyaadiyaa fii cumrihi cumrigiisa u ziyaadiyaa waata tanna yani cumri dheer baa laga helaa waalidka oo loo loo baarifalo iyo silaturaximki ila silaturaximki ba mar raacaan baa laga dhigaya silaturaxim haddii la yihi waalidka ugu horeeya hadi raximki marka cumrigiisaa qofka lagu dheereeni irsaaqadiisana waa loo waasicini qofkii waalidkii baari u noqdaa oo hadal maqlaa oo ixsaan iyo samafal u sameeyaa taas weeyaan siduu nabiga sala allahu alay wasalam uu yihi ninkii jecel in cumrigiisa loo dheer irsaaqada loo waasic cumriga loo dheer falyasil raximahu xadid kale waa kii ahaa kaasaa saxiixa oo haabit oo sugan kaasaa marka waalidkani waa soo gelaya xadathana asbq bn farji qaal akbaranii ibn wahbin cabdالlah bn wahb اlmasriy can yaxya bn ayub can zaban zaban bn faidin can sahl bn mucaad sahlka zabanka iyo zabankaas horta isaga waa waxa weeyaan daciif weeyaan waa daciif marka kan laftirkiisa sahl bin mucaadka isagudhis waxbaa laga sheegaa nabi qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yihi man bara waalideyn labadii dhashay ninka ubaarifala duubaa lahu sacaadaa usugnaatay jannaa usugnaatay geed weyn oo jannada ku taala duuba la dhahaa marka sacaadada iyo liibaantana waa wa laga cabiraa zaada allahu ilaahay wuxuu u ziyaadiyaa fii cumrihi cumrigiisa u ziyaadin qofkii dee cumrigiisa ilaah siyaadiya oo camal wanaagsan na waafajiya waa khayru nnaas dadka midka u khayr badan baa sidaa ah man daala cumru wa xasuna camalu daciif weya xadiidka oo ninkaan sheegnay ziyaadan minu faaida oo daciifulxadiitha ku jira nin wanaagsan bu ahaa sida kale e laakiin wakahadi waxaa weeyaan waxaa dhici karta xaggii xifdigii inuu dhib kasoo gaadhay dayaanadii iyo cadaaladdii waa ka fiicnaa suhayl binu mucaad can abihida sarsan waa la haystaa mucaadka aabahasna waa mucaad aljuhani mucaad aljuhani qaala musanifu raximah llah baabun wuxuu ku saabsan yahay laa ystakfiru labihi ah, waalidka loo baarifalaa lalahaa waalidkii hadduu gaalayaa see la yeeli wuxuu ku le laa yastakfiru liabiihi labadii dhashay istikfaar iyo dambi dhaaf ilahay u weydiin mahayo aabayaashii abihi aabihiis almushrik ee gaalkaha kadalika alum hadday gaal tahay loo istikfaar loo weydiin maayo taa ah, waa la diido shareecadii baa diiday iyo diintii lakiin ixsaanka kale iyo biriga kale ad u samaynaysa xadathana isxaaq isxaaq sheikh lbukhaariga ah waa isxaaqii kitaabka saxiixe bukhaari ah sababta sheekha ugu ahaa inuu alifo sheekiisi weeye isxaaq ibnu rahawey baa la dhahaa isxaaq ibnu ibrahim alxandali ibnu rahawey buu caan ku yahay qaala akhbarana cali bnu xusein qaala xadathanii abi can yaziid naxwi aabahaasna ah, abulxasan xusein bin waaqid baa la dhahay can yaziid naxwi can cikrima mawla bni cabaasin can ibni cabaasi haashimi radia allahu canhuma fi qowlihi caza wajal ilahay qowlkiisa aayadan fasiraya ima yablugana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa ufin labadii ku dhashagtada hadday ku duqoobaan midkood aba labadooduba weligaa eray xun afkaadi uu ka soo bixi ufin waan ka xumahay waxaad igu leedahay iyo amarkaad isiin amarkaad isaaraysa waan ka xumahay nuuqnuuqda nuuqnuuqda wey ufin cay toosa ma aha ufinta a waa tadajur inaad carab muujiso ood hadasho soo ma arkin ilmaha intii la canaanto waxa qaban la yihahdo isaga wixii qaban raba sii socdaayo hadal buu ka hadli nuunuuda wey nuunuudaas uu sii hadlayo wey gurxan kaasaa la Ah, asalka waxaa uf loo isticmaalaa alawsaaq taxta aladaafir cidiyaha hoosteeda wasaqda ku jirtaa la dhihi marka hadda waxaa weeyaan wax allaala wixii tusaysa waalidka inaad ka xun oo dhan yaa soo wada gelaya hadal xun oo waan ka xumahay oo kale ah marka caydi tooskaheed iyo garaaci min baab owla qiyaaska la yihahdo ayaa soo gala meesha qiyaas owlaha qiyaaska la yihahdo alqiyaas ljeli oo waxay noqon min baabi tasmiyat aladna cala alaclaa tanbih aladna cala alaclaa wixii yaraabaa la ishaaray ufin yaa lagu diiday kol hadii lagu diiday waxaas yar inaad maarata yar gugubata oo hadalla ku hadashaa inaad taas u caydo ama taas wax u yeesho kasii fooxun wey ilaa qawli laga gaaro kamaa rabayaani sagiira aayaddaasuu akriyey cabdullahi bnu cabaas ah, rabi arxamuma kamaa rabayaani sagiira ducadaasaa la rabaa mooyeene hadal xun lama rabo fa nasakatha waxaa nasakday buu leeyahay cabdullahi bnu cabaas alaayatu aayadan fii baraata suurati bara ku jirta ayaa nasakday aayadan oo maxay tahay ayadan bara ku jirta maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu nebi iyo mu'miniinta rumaysay owla ooma aha oomana wanaagsana ooma banaana an yastakfiruu inay dembi dhaaf alla u weydiiyaan lilmushrikiina gaalo oo u dembi dhaafo walow kaanuu haba ahaadaana mushrikiintaasi ulii qurbaa kuwa qaraabadiisa oo isku dhow yihiin min bacdi maa tabayana lahum intay u caddaatay kadib anahum asxaabuuljaxiim inay gaalnimo ku dhinteen oo helnaar yihiin intay u caddaatay kadib inuu istikfaar u weydiiyo mushrik qaraabadiisana ahaadee arrintaa rabin ogolyahay ma aha ayaddan waay nasakday buli ayaddaa hore hadda nasakan nasakii caadiga ahaa maehe rafcu xukmi asaabiqi bixukmin laaxiqin taha hadda ma aha waxa loo jeedo min baab taksiis wa tacmiim baa la dhihi karaa oo haddii la yidhi waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira a u ducee oo waxaa tahay rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waalidna laga soo hadlayay si caama looga soo hadlayay labadii ku dhashay cumuumka waalid haloo duceeyo rabi arxamhuma kamaa rabbayani sakiir hala dhaho cumuumka waxaa laga khasisay waalidka hadduu mushrig yahay marka waxaa weyaan sideedana sheega caamkaa bacda afraadihi waa la khasisi karaa haddii la khasisana cumuumkii caamnimadiisiiba ku hariye afraaddaa la khasisay uma xukunkii caamka ka dhexbaxaysa kaasa ka dhexbaxaysa ee maaha aha nask baaba naskigaas min baab tajawuz iyo iska tasaahul baa meeshaas yaa mararka qaar udhahaan yaa udhahaan nask udhahaan ee maaha naskii ahaa in xukun saabiqa ah la wada nasakho la tuuro xukun laaxiqa lagu tuuro meeshan ma taallo tanna wada ayaa loo isticmaalaa rabbi kama rabbayana rabbi raxmhum kama rabbayana ku ducayso middanna waa mushrik gaalnimo ku dhintayoo gaar buu xukunkiisa uleeyahy waa kala duwan tahaye wax istacaarudsan oo halkaas in lala aada ay tahay maba si aha qaala almusanifu raximah llah marka nasakaas ay mutaqadimiintu ay nasak ku magacaabaan iyo mutaahiriintuna caam iyo khaasi wax dhahaan qaala imaam buhaari raximah llah baabun wuxuu ku saabsan yahay biru waalidi lmushriki haddii lagu yidhah u duceynin waalid mushrikaho gaalnimo ku dhintay macnaheedu ma ahaa in la gooyin oon ixsaan iyo samafal loo samaynaynin adduunyada waa loo ixsaanfali birulwaalidi lmushriki taas o markaa in halkaasi saa loo maleeyo darteed ayuu musanifka baabkan haddana u keenay xadathana maxamed binu yuusuf maxamed binu yuusuf alfiryaabi qaala xadathana israa'iil ibnu yunis bin abi isxaaq asabeyci qaala xadathana simaak huwa ibnu xarbi weeyaane can muscabin ibnu sacdin can abihi sacd bin abi waqaas azuhri radia allahu canhu ardaa wuxuu kamid ahaa casharat mubashiriin fi ljana shahida badran walmashaahida kulaha baa la dhahaa shahida badran walmashaahida kulaha dhammaan wax allaalo wixii mashaahida nabiga uu dagaal galo dhan buu la socday sacd radi kama harin ka abi bakrin wa cumara saaxib almanaaqib wey khaalu rasuulilaahi wey abtigii nabiga maalin buu arkay nabiga alay slam wuxuu yiri wakaa abtigaye yaa abtigii itusi kara saasuu nabi sala allah alay waslam yiri marka sacd bin abqas azuhri radi allahu canhu awl man rabaa sahma asahma fi sabiili lahina waa la dhahaa qaala wuxuu yihi naزlat fiya anig waxaa igu soo degtay xaalkayga iyo sababtayda arbacu aayaatin afar aayadoodoo min kitaab illahi tacaala ilahay kitaabkiisa ku jirta waa min baabi taqliib waay afar aayadood ma saddex weeye midda afaraad waa xadiid midda afaraad xadiid weeyaan ee min baabi taqliib haddii inta badan baa wax lagu qaliba mararka qaar afar aayadood saddex toos iyo xadiidka asaga kitaabka ilahay soo hisgeli ayaa aniga ugu soo degtay kaanad ummi midda koobad hooyaday waxay ahayd xalafatii dhaaratay markuu islaamay oo saxaabi noqday oo nabiga raacay oo muminiinta kamid noqday hooyadiisoo gaalnimo ku hadhay baa waxay ku dhaaratay anlaa taakula inayn waxba cunaynin walaa tashraba ayn waxba cabaynin xataa uu faariqa muxamadan sala allahu alay wasalam ilaa nabi maxamed aan kasoo goosto ah, aan soo goosto oo kasoo noqdo cuntana cuni maayo cabidna iga degi mayso afkayga dibnahayga waxaan marin ma laha way ka dhabaysay nafta inay ka baxda markay caruurtiisi caruurteedii ka yaabeen yaa afka intii la kala qaada xoog loo kala jiiday qori qori lagu taqraaray yaa la qulaamiyey inay dhimato markii laga baqay fariin buu soo fara wuxuu yihaa ah, ah, dhimanin bu yani ma soo socdee cabidaada iyo cuntadaada haddaad dhimani haddii kale adi ku taalaabi yiri arrinta waxay taagan tahay xaqi ilaahay baa meesha yimid tawxiid bay taagan tahay risaalay taagan tahay oo la rumeeyey maxamed alayhi salaatu wasalaam oo awlaa bilmuuminiin min anfusihim ayay taagan tahay qof walbaba laga horumarinaya nabi maxamed sala allahu alيh waali wasalam hooye iyo walaal iyo waxaas dhan meeshaasa la dhigaya markuu nabi maxamed mesh soo istaago sala allahu aleyh waali wasalam marka faanzl allahu ilahi wuxuu soo dejiyey wain jahadaaka calaa an tushrika bihi maa laysa laka bihi cilmu hadday labada waalid ay culays kugu saaraan ay kugu adkeeyaan inaad ii sharig yeesho waxaa aqooni cilmiba aadan uhaynin falaa tudc waa ka yeelin xaq ilaahay bay faraha la galeen ki ilahay baa ka xoog badan waxay xurmad ku lahaayeen inay mu'miniin yihiin oo alla ka dambeeyaan haddii ilaahay ay faragashadaan ayaga la faragelin warkoodo dhan waa la tuuri wasaaxibuhumaa la saaxiib laakin bu ilahay leh fi raxmad ilahi ayagoo mushrikiina oo ilahay diidan ayuu haddana ilahay waxu hambeynaya iskala saaxiiba wax u tar fi dunya addunyada macruufa wanaag arad bixi xoogo ku tuur saaida biilka haka goosanin waka waa kuwii gaalada ahaa muminka maxamed marka aayadda waa anigu soo degtay bu leyahy ko wathaniyatu aayadda labaad inii anigu kuntu waxaan ahaa akhadtu sayfan sayf baan qaatay acjaban iyo cajab gelis dagaalkii beder markii gaalada la jabiye toddobaatan la qabtay toddobaatan la laayay onkoodi iyo seefahoodi boqol iyo boqol iyo afartan ama boqol iyo <coughs> soddon seefood miyay noqonaysaa hadday seefo wada wateen warmo adi qalabkoodii halkaa lasoo tuuray seef marka aad u qiimo badan oo cajab gelisaan arkayo seefti baan qaatay bu yiri faqultu waxaan ya rasuul allah hablii haada midan ii hibe qaybta dadka la qaybinayo nasiibkaada gal iyo ha i gelin maktaa nasiibka ee midan si gaara ah iisii fanazalad waxaa soo degtay yasaluunaka can lanfaal qul ilanfaalu lilahi warasul fataqu llaha baa liyihi waasliu daata baynakum saxaabadii waa iskhilaafeen saddex kooxood kala jabeen beder dagaalkii beder markii dagaalki intuu dhacay gaaladii ay waxayna filayna u qabsaday bayuqbaayq toddobaatan raggii waaweynaa odaygii weynaa oo kamid abujahla oo qandooda meeshan yaalla waa kuwan toddobaatan firxad lagu qabtay inta kalena cagamurux ay maka ay ka qabsadeen dhib weyn oo jaba uu gaaray saxaabadii markaa qaar waxay difaac ka ahayn nabiga alay slam bay la joogeen waxay fadhiyeen Eh, xaruntii iyo taliska iyo nabiga sala allahu aleyh wasalam saldhigii uu fadhiyey wax ka maamulayay bay waardi ka hayeen ragga waaweynaha saxaabadaha kamida oy ku xeraayeen kooxna haddii gaaladii ay jabtay oo maxaa waran la tuuray maxaa geeli iyo awrtii iyo wixii wateen oo dhan aruurin bay bilaabeen xoolihin aruuriyaan oo geeli soo qabta soo aruuriya humka noo soo aruuriya alaab jabcin bay bilaabeen xaggaasay tuurteen kuwana waxay daba socdaan fuluulkii fululki iyo firxadki iyo daba ordaayaan oo waxa la raba nimanka in meel looga soo haro o dib usoo haweynin dib usoo noqdaan marka qolo walba waxay dha anaga ini xanaamo badan kuwii xoolihii aruursay waxay dhan war ka guda anagaa gacantaana kusoo dhignay kuwana waxay dhan anagaaba ka ridnay oo ilaa sii caaga saaranaynay kuwana waxay dhan nabigii iyo taliskii iyo saldhiggii baan difaacaynay idinka xaggeed imaan leedaan de inta ara la qabsan laha o la jabin lahaa marka waa laisku qabsa fataqu llah wasaxudaat heshiya la yiri heshiya islaax ku socda xoolaha soo ma aha ilaa amar dambe eh, yasaluka an qul il anfaalu lilahi warasuul baa waclamu ana maa haniimtu gadaal baa lagu cadeeyey aniimadii hadda ilahi waa inii baneeyey waclamu ana maa haniimtu min shayin fa ana lilahi khumuso intaa laga bixi inta kale arbacatu akhmaas qaybsada saas ha lagu qaybiyo marka umuurtii o dhan intii taladoodii laga bixiyey ayuu ilaahay subxaana watacaala taqsiimkii iyo qismadii qaybintii ayuu ilaahay subxaana watacaala tawaliyey wathaalithatu aayadda saddexaad inii maridtu buleh ayad bu ka dhigaya inii maritu waan jiraday faataanii rasuullah baa i yimid alayh salaatu wasalam waa xajat faqultu waxaan ya rasuul allah inii uriidu waxaan doonayaa an aqsima maali xoolay inaan qaybiyo waxay dhaxlaayoon gabar ka ahan ma jire afa uusi ma dardaarmaa binisfi xoolahayga nis ma dardaarmaa oo ma sadaqaystaa faqala wuxuu yihi la meel lama ogolo faqultu athuluthu marka saddex meeloo meel fasakata waa aamusay fakana athuluthu bacdahu jaahiza mid banaan buu ahaa bale riwaayo kala cadaysay oo fi saxiix ku sugan athuluthu wathuluthu kathiir waa kii dhihi jira nabiga alayh salaatu wasalaam taasna wuxuu leeyahay xadiidkaasna sababtiisa anigu ahaa anigu ahaa aayad hadda meesha kuma qoro oo xadiidkaa unba hadda cadeeyey lakin haddii laluqo waxaa dhici karta in aayat lmirath iyo xagga lala aado gabadha keligeed ninka ka taga muxuu leeyahay ya fain kaanat waaxidatan falahaa nisfu marka nis bay gabadhi qaadatay inta kalena casabadii waaye lakin hadda xadi aayad kuma cad meeshan fasakata marka waraabicatu qisada afaraad ama aayadda afaraad igu soo degtay inii sharibtu lkamra khamran cabay maca qowmin ansaar niman reer ansaareeda anoo la joogo umbaan khamrada cabay bu ansaar isaga mah wuxuu ahaa eh, eh, zuhri buu ahaa marka nimanka walaalahan ansaarta umbaan la yar eh, la galay bu yihi khamradii oo la qayilayay bu yihi fadaraba arajulu minhum waa inta khamrada la xarimin hadee fadaraba arajulu minhum nin ayaga kamid ahaa wuxuu garaacay minhum xaggooda kamid a ah, anfi sankayga bilaxyaai jamal riti labadiisa qal intuu isku qabtay ayuu sanburuqdii gu dhuftay bu yihi sanburuqda ayuu gu dhuftay bu yihi lixyey jamal waa tafiniyat lixi iyo laxyi jamal labadaba laakin bacd aima kashaafici isaga wuxuu leeyahay laxyi jamal waa makaan meeshaas yaan fidhi joognay khamrada hadii lacabaha dee raggii waxbay ka tustay kuwa waxay ka tustay ninkan kuso loo dhexgalay in maaratay laga fiijiyo waaba idakhrib yiri faataytu nabiya nabiga alayh salam baan u imaaday faanzla allahu taxriima alkhamri khamrada xaaraamiyadeedii baa ilahay soo dejiyey oo sababtu sidaasay ahayd inamaa yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagdaa fi alkhamri walmaysir cadaawadaas oka meeshaa lagu laayay ragga lagu laayay weye taasaa marka waxyaalihii loo xarimay bay ka in badanna waa loo soo socday oo waa in yar in yar baa loogu soo socday khamrada oo hadda maraatib bay soo maraysay qaala buaari wuxuu yihi raximah llah xadathana axumeydiyu waa sheekhiisii bukhaari kitaabka weyne saxiixa uu ku bilaabay xadathana ibnu cuyeyna kana waa ku xujisiyey sufyaan saas iskugu xigaan xumeyda cabdullaahi bnu zubayr baa la dhaha ibnu ciisa xamdan qabiil la yihaahdo quraysha ayuu ka dhashay qaala xadathanii ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna xumid cabdillahi bn zubayr baa la dhahaa abdillahi bn zubayr saxaabiga maha ogo wa sheikhubukhari kan cabdillahi bn zubayr qala xadathana ibnu cuyayna sufyan bnu cuyayna waa maki asaguna qala xadathana hisham bn curwata qaala akhbaranii abi curwa bn zubayr qaala akhbaratnii asma bintu abi bakrin baa waxay ii warantay asma bintu abubakara curwa bnu zubayrkan hadda warinaya maxay u tahay ya habaryara Ah, hooyadii sooma ka ah, asma binta abubakr cabdullahi bin zubair iyo curwa bin zubair iyo ayadaa dhashay ayadaa dhashay marka hooyadiis weeyaan waa saxaabiyad asaguna waa taabici nasiibkiibay ku dhacday ah, intuu nabiga alay salaam uu dhintay kadib ayuu dhashay taabici marka noqday lakin cabdullahi bin zubair baa ya radia allahu canhu ardaa awal man wulida fi lmadinati bacda alhijra muhaajiriinta ninka u horeeyay madiina ku dhashay bu marka la soo galay markaa isagu sanadkii eh, u horreeyay bu dhashay isagoo toban jir meelahaaso nabiga dhintay aleyh isalaatu wasalaam saxaabi sakiir ah cabdullahi bn zubayr qaal akbaratni asma bintu abibakr qaalat atatnii umii hooyaday baa ii timid bay leedahay asma bintu abibakr a ah, hooyaday baa ii timid oo qaylo la dhihi jiray qaylo bint cabdicuza gaal gaal bay markaa ahayd hooyaday baa ii timid raakibatan xaalay wax iga dhalbayso fi cahdi nabiy xilligii nabi alayh salam waxbay iga raadinaysaa inaan kaalmo iyo wax siiyo oo xoolo doonad weeye raakiba riwaayo kalena raakima iyadana waa sheegtay raakibatan ayada oo wax dalbaysa fi cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam xilligii nabiga marka xilliga nabiga maxaa laga wadaa cahdigan cahdigii waqtigu nabiga noolaa ma aha waxa loo jeedo waa waqtigu nabiga noolaa lakin hadda cahdigan xayaatadii looma jeedo waxaa loo jeedaa fi cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam baynahu wa bayna quraysh xilligii isaga iyo quraysh ay cahdiga kala qaateen iyo heshiiska xudaybiya sulxigii heshiiska dhex maray toban sane inaan la dagaalamin oo lasdhex maro ee ka faa'idaysatay hudnadii bay ka faa'idaysatay markaasay madiina timid ayadoo gabadheeda asma kaalma wax weydiisanayso fasa'altu nabiya nabiga calayh salaam baa weydiiyey asiruhaa ma xiriiriyaa nabi alla ma xiriiriyaa wax ma siiyaa qaala nacam haa qaala ibnu cuyeyne wuxuu yihi faanzla allahu ilahi wuxuu soo dejiyey fiiha fii sha'niha xaalkeedii laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin kuwa aan diintiina inagula dagaalamaynin guryihiina inaga saarin inaad u baarifashaan oo ixsaan iyo cadaalad u samaysaan ilahay nagama reebaayo gaalka xarbiga ah ee diin iyo duunyo kugula dagaa dal kugula dagaalami kaa weeye midka aan canceyna inii dhexaynin laakiin haddii aynan arrintaasi ayna jirin cadaawad dagaala inii dhexaynin diinna uuna kugu faragelinin dhulkaadana uuna kaa barakicinaynin ma dhibaato ma leh an watuqsidu il inaad u baarifashaan oo wax u tartaan oo ixsaan iyo samafali u samaysaan taas waxba dhibaata a laha saas weyaan aayaddu xadidkuna saxiix weeyaan qaala xadathana musa musa bnu ismaaciil weeyaane musa bnu ismaaciil atabudaki qaala xadathana cabdاlcaziz bnu muslim can cabdillahi bni dinar qaala samictu ibnu cumara cabdullahi bn cumar bn khadaab alcadawi radi allahu canhuma yaquul ra'aa cumaru cumar baa wuxuu arkay radia allahu canhu xulatan sira isku joog buu arkay dhar xariir ah oo isku joog ah xulladu waa dharka isku joogay hal mar lagu labisto shaar iyo sarwaal oo kale ma shaar iyo macawis oo kale siraa oo midaba xariira leh midaba xariira leh yani khuduud bay leedahay iyo midaba xariira tubaacu la iibinayo hagee lagu gadaayo masaajidka hortiisa nin la yihahdo cudaaradi tamimi oo boqorada iyo madaxda suudadka iyo dharka eh, ku labistaan ayuu gadaa oo meelahaasu ka gooshaa ninkaasaa masaajidka hortiisa la fadhiya tubaacu waa la gaday faqaala wuxuu yihi cumar yaa rasuul allah rasuul allow ibtax haadihi soo iibso ha dharkan isku joogee quruxda badan soo iibso falbasaa xero yoomal jumca maalinta jumcada wa idaa waktigiiyo xero jaa-aka alwufuudu wufuud ay ku imaadaan markay wufuudda ku imaadaan wafdiga in adigoo labisan oo isku toosan oo si fiican u taagan ay wufuuda ku imaadaan baa fiicane ayaa labiskaadaan ku noqdaan meel ha ku yaalaano nabiga marka ma diidin in jumcada laisku qurxiyo inay fiican tahay in wufuuda iyo dadka iyo meelo markaa tegaysa aad kaa muuqato labis intaba waa wax la ogoliya waa jamaal in allaha jamiilu yuxibu ljamaal dhibaato male waa loo geliya laakiin dharka laisku qurxinayo waa dharkee maxariirta maya qaala nabigu wuxuu yihi inamaa yalbasu waxaase xidha haadihi dharkan xariirta ah man dad baa xidhan laa khalaaqa la waa nasiib aakhara kulahayn oo dharka xariirta ee aakhara ay muslimiinta xidhanayaan sunduska iyo istabraqa iyo mu'miniinta ahlujanna ay helayaan qofka adduunka ku xidha xariirta aakhara kuma xidhanayo rag ragga laga hadlaya hawenka waa u banaan yahay man laa khalaqa lo qofaan nasiib ku lahayn fa utiya nabiyu wixii oo arrinkaa cumar uu haysto yaa wuxuu leey utiya nabiyu nabigu waxaa loo keenay sala allahu alay waali wasalam minhaa markii xariirtahaa noocoodii bixulalin isku joogyaa loo keenay oo siira oo xariir ah fa arsala ilaa cumara cumar buu wuxuu u diray bixullatin isku joog buu u diray faqaala wuxuu yihi kayfa albasuhaa nabi allow saan u xidhanayaa walxaal qad qulta aad tiri fiiha fi lxariiri walxulal dharka xariirta iyo xullooyinka adoo yidhi maa qulta hadda ka hor wixii aad tihi xullatu cudaarid ninkii cudaarada dharkiisa waa kaa tiri laa khalaaqa lahu baa xidha anigana waa isoo dirtay saan u xidhani qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma aha si aad inii lam ucdikahaa kuma siinin litalbasaha inaad ku labisatood xidhato walaakin tabiicaha waad iibsan kartaa oo lacagti baad cuni kartaa oo isticmaali aw taksuuhaa dad kalead arad bixin kartaa haweenkaada haya iyo dad kale siisayaaba waa ku banaan tahay siyaalo kale loogu macaamili karaa oo laga faa'idaysan karaa ee adiga inaad xidhato sidii aan marka hore udiida ani adna lagugu diiday wey macnaha fa arsala biha cumaru cumar wuxuu u diray ilaa akhin lahu nin ay walaala ahaayeen oo um min ahli makata reer maka ah qabla an yuslima akhaas intuuna soo islaamin ka hor ayayna ahayd walaalkii soo gaal ahoo soo islaamin markaas ayuu u diray marka taana waxaa weeyaan waa biri in loo samayn karo mushriga ama gaalka aan xarbi markaa ahayn dagaal dhexeynin oo qaraabadaadii waxaa iska siin kartaa saas weeyaan isagu markaa xariirtaa ama xidha ama qofaa siiyo maxaa yeelay alkufaaru hal kufaaru mukhaadabuun masale la yidhaahdo usuuli ah ayaa isalka ku haystaa hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shareeca am laa gaalada waxyaalaha shareecada furuucdeeda ma lagula khidaabaya oo wixii muslimka ka xaaraana isagana ma loo diidi mise maya masaaishaas qolada qabta qaar kamid ahaa qabsanaya oo ku dhagaaya xadiidkan qolada kalena waa tawiilin karaan ama niqaash bay gelin karaan oo isaga laftigiisa ma xidhanin iyo si kale uga intifaaciyo ila akhiri xadiidka saxiix weeye bukhari muslim baa kusoo saaray baabin wuxuu ku saabsan yahay man laa yasubu waalidey qofka labadii dhashay inuu xumeeyo oo caaya ma aha caayo ama toos ama si dadban xadathana maxamed bnu kathir qaala akhbarana sufyaan athawri qaala xadathani sacd bn ibrahim sacd bn ibrahim الزهري عن حمayd بن cبدiرحمن بن cوف الزهري labadanba waa isku qows wey عن cبداللahi بن cمر qaala wuxuu yihi qaala النabiy nabigu wuxuu yihi عalayه الصلاaةu وaسلاam min alكabاa'iri dunuubta waaweyne lagu naar galo waxaa kamida an yashtima الrajulu inuu ninka caayo waalidey labadii dhashay labadii dhashay qofka inuu caayo dunuubta waaweyn bay kamid tahay saxaabadu waa qaadan waayeen faqaaluu waxay dheheen kayfa yashtimu waa inka waay waa tacajub waay waxay dhaheen see ku dhici karta dabcigii baaba diidaayaba waalidka inaad wax ka sheegtood cayido sidabaa loo see kudhici kartaa si toosa oo toosa in loo caayo oo waxaan suurageliba keline qaala wuxuu yii nabigu alayh salaam yashtimu rajula taa iyada tooskaa waad ka yaqyaqsateene inagamana dhici kartee dadka fasaadka ku dhacaysa waa ka dhacdaaye laakiin waxaa weeye mid waxaa jirta taas lamid ah yashtimu rajula ninku yashtimu wuxuu caayi rajulku arajula nin kalau caayi yashtimu rajulu rajula ninku nin buu caay fayashtimu yashtimu wuxuu caaya sawir abaahu aabihi uma hooyadiis a nin baad aabihi wa ka sheegta ama hooyadii adna aabahay hooyadaaba ka sheegay caydaas yaa keenay meesha yaa soo sababay yaa usoo jiiday waalidka waa qofkan wey qofkii bilaaban weeyaan leannahu almustabani maa qaala facala albadi labada qof ee caytamaya waxay isdhahaanka wax bilaabay kan cayda bilaabay bay ku noqon maa lam yactadi lmadluuma kidhiisha nabig alay salaam marka xadid kula saxiix weeyaan marka waalid si caad iyo sir midna in loo caayo sidaas iyo sidadba midna ma banaana dhalinyaradu waxyaalahay ku aafaysan tahay ayay kamid tahay waktigan dambe iyo wakti kastaba oo aafaysan yihin wa ku aafaysan yihiin in waalid wax laga sheego nin hooyadiis weliba hooyadi hooyada aada loo caaya a ah, dhalinyarada waad aragtay markay meelaha qulqulayaan wareegayaan imbirti iyo kubada iyo waxaas waxa afkooda ka baxay waad aragtay hooyada wa hooyada wa hooyada wa afka la soo marin karin ayay ku hadlaan ah, inkastoo mid baaba jeclaysatayba inay kamid noqoto dadka la caayi islaan baa waxay tiri ilaahow cayda geel jiri cay cay igu dar maqasheen ah, ilmo ilaan bay noqotay ilmalaan bay noqotay marka ilmihii jeceelkay uqabtay waxay tii cayda geel jiri wax igu dar bay tiri ah, kuwa iscaay hooyadooda ku hay wax igu dar marka waxaad garanaysaa waalid iyo ilmo jeceelkiisa wey qala alimaam albukhaariyu raximah llah xadathana moxamed bnu salaam bikindigi qaal akhbarana maklad maklad ibnu yaziid maklad ibnu yaziidin qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziizin qaala samictu maxamed ibn alxaarif ibn sufyaan yazcuma isagoo sheegaya manaa akhbaro wey ana curwata bna ciyaad akhbarahu wuxuu u warramay anahu samica inuu maqlay cabdallah bn camr bn alcaas oo yaquulu leh min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa kamid a ah, cind allahi ilahay agtiisa fiiri cind allahidaasi waxaa ku jirta waa nooc baraarujin ah waay waxaan waxaa dhici karta qofka marka qaarkood inay wax weyn ba la ahayn asaga wax weyn bayna la ahayn baa yaaba asaga laakin ilahay agtiisa waxa muctabarkee la fiirina waa maa cinda allahi ilah agtiisa waxay ahaada wey wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim waxaad u malaynaysaan wax sahlan qof wax laga sheego la caayo la qadfo lakin ilah agtiisa waa ku wen yahay marka min alkabaa'iri cinda allahi tacaala ilah agtiisa kuwa kabaairta waxaa kamid a an yastati an yastasiba inuu cay sabab ogu noqdo alrajulu ninka liwaalidi liwaalidiis e, e, e, yastasibadan yani yakunu sababa sababa lisabihi saas alla wada hadda inuu caayo maaha an yasuba iyo way ka tahay inuu usoo jiido wey an yastasiba inuu usoo cayjiido arajulu ninku liwaalidi waalidkii cay usoo jiido oo u sabab noqdo xasan isnaad wey xadiidku qaala baabu cuqubati baabu cuquubati cuquuq lwaalideyn labada waalid oo caaq lagu noqdo caasi lagu noqdo cuquubada ka dhalanaysa ayuu halkana kaga hadlaya ah. qala xadadna cabdالlah بn يزيd xadana cyanة بn cabdiلرحman عan abihi عan abi bakrata nufeع عan الnabiy slى الlahu عalيه وalih waslama qaal maa min dmbi dembi ma jiro ajdaru ka xaqiiqsan oo ka awleysan ajdar yani axraa waawlaa ka awleysan an yucajala in la dedejiyo lisaaxibihi saaxiibkii alcuqubatu cuquba loosoo dedejiyo maca maa yudakharu lahu waxa loo kaydinaya waxay la socoto oo dembiiga isaga waxa loo kaydinaya cuquba akhara ayagoo jirto haddana in loo soo dedejiyo yani dembiga isaga ah ma dhacdo ama maa min dembin ma jirto ajdaru awlanimo badan an yucajala lisaaxibihi in loo dei alcuqubatu maca maa yudakar wixii la socoto waxa loo kaydin lowa isaga min albagyi ma jiro a ah, dembi ma jiro ay ka degdeg badan tahay ba ka awlaysan tahay inuu adduunka kugu helo qofka adduunka ku helo aakharana ay usii dhiman tahay bagyiga waa dhulamka iyo kibirka iyo martaagleenta iyo in qofka uu baqi buqaada waxaa kaloo dhaha dadka dawladda kasoo horjeeda ee goosta ee inta hub iyo qaataan deena duurka gale ee halkaa deena soo soo jabhadeeya ayagana buqaad baa la dhahaa waqad kuwa ayaga ah cuquubadooda way soo degdegeysaa iyo dulmiga iyo xadgudubka dadka lagu xadgudbaayana waa lamid waqad yacti raxim iyo qaraabogoyn qaraabogoynta iyaduna cuquubada ka ratibmaysa adduunyadii usoo degdegaysa aakhirana way dambaysaa cuquubadeedii marka waa arrin aan lagula sugayninba lagula sugaynin aakhiro qadiicatu raximana maxaa maxaa ugu horeeya qaraabo la gooyo labadii waalidkaabaa ugu horeysa de qaraabo la gooyo marka halkaasi cuqubadu ka imaan oo caruur caasi ah oo iyaguna indhaha kaala soo baxa unbaa hadhow imaan doona haddii aan la toobadkeeno ilahay loo noqonin waalidka laga warhaynin qal xadathana xasan ibnu bishrin qala xadathana xakim ibnu cabdilmaliki can qataada ibnu dicama sadusi can axasan alxasan bin abi xasan albasriy an imran can cimraan ibni xusein radia allahu canhuma cimraan ibnu xusein radia allahu canhu ardaa asaga abihi xusein alla ka raadli noqdee qaala wuxuu yihi qaala saxaabigi jaliilkaha weeyaane karaamada ay ka daahirtay maxay karaamada ka daahirtay babasiirta karaama ah, maxaa karaama ahayd malaaigta salaami jirta ah, waxaas karaamadu taas in baabasiir ku dhacday maha karaamadu waxaa weeyaan malaaigta salaami jirtay markuu ku sabray isagoo jiifa gogashiisa ku asalaamu aleyka ya cimraan ay jireen waan maqli jiray radia allahu canhu ardaa Ah, malaaig maqle man gu jira adinka hadalkeed iyo salaanteed halkaasuu gaaray waa saxaabi jaliil oo saxib alkaraamada wey saxaabada nabiga alayhi salaam dhammaantood radia allahu canhum ardahu weeyaanoo muhaajiriin iyo ansaar labadaba markii laisku qabtay maxaa la yihi radia allahu canhum waradu waraduu canhu ilahay baa ka raali noqday ayagana way raali noqdeen mabsuutiin waay ayagana way raali noqdeen ilahay baa ka raali noqday dadkaasa markaa faraha lagu tagtaagaya kuwa kale maxaa la yihi muslimiinti labada markii laga bixiy maxaa la yihi ya wladiina jaa-uu min bacdihim wax saddex afaraad ma jira ma jirto muslimiinto dhan saddex afar saddexaasoo loo qeybiyey muhaajiriin iyo ansaar iyo waladiina jaa-uu min bacdihim waladiina jaa-uu min bacdihim maxaa looga fadhiyaa inay dhahaan rabbana kfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biliiman walaa tajcal fi quluubina gila liladiina amanu sadexda islan haddaad maqo sadexdaa way ka kooban yihin wax intaa ka baxsan haddaad rabto numa jiraan shaqa naguma walidalika imaam malik raximah llah wuxuu dhi yihi laa faya li ashiica raafida fay shaqo kuma leh leanna waxaa saartay waladiina jaa-u min bacdihim bay ka baxeen ah, muhaajiriinna maha ansaarna maha waladina jau min bacdihim maha waxaa laga soo hadlaya mxuu faygii baa laga soo hadlaya sooma fayga laga soo hadlay ma afa allah iyo ma afa allah ka aniimada iyo fayga laga soo hadlay muhaajiriin iyo ansaar iyo muxuu ahaa eh, waladina ja eh, waladina eh, muhajirin baa lasoo sheegay waladina tabawu daar waladina jau min bacdihim saddexaasa la sheegay khalaas saddexda haddii la sheegay wixii aan saddexda ahayn shaqo kuma haniimada muslimiinta xoo kuma laha qala xadathna xasan bn bishri qala xadathna khamrada cabitaankeeda wasariqa tuganimada saddexdaas maxaa utaqaanaan qulnaa allah warasuul aclam nabiga ba hadduu nool jawaabta nabigaa naga kaafin adi inaad marka isku dadayda ma edabti edabti saxaabada ugu yaqaana wey afka nabigaa soo la yaqaana zina iyo sharulkhamri iyo sariq foolxumadooda way garanayaan laakiin waxaa hadlaya waa mucalimkoodii mubaashirka ahaa rasuulka sala allah alay wasalam mushaafaha ya uga qaadanayaan marka asaga inuu waxyigan isagu ku degaa oo hadba maaragtay eh, waxaa la yihahdaa alxaqiiqa alsharciya walxaqiiqa alcurfiya xaqiiqa luqawiya a jirta magacyahan arkaysaan qaarna luq ahaanba wax loo isticmaali jiray kadib waxaa timid sharcigii baa yimid kadibna curfigii iyo caadadii waxaaso dhan marka tasmiyaadkaasi tii sharciga aheed baa hadda la hor fadhiya nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam asmaada sharciga ah ee qur-aanka iyo sunada ay caddeeyeen taasaa ka xoog badan midda luqawiga ah iyo midda curfiga ah qulnaa allah warasuulu aclam qaala wuxuu yihi huna alfawaaxishu saddexdaa aad maqlaysa saddexdaa arkaysaan zinada iyo khamre cabka iyo tuganimadu waa alfawaaxishu foolxumo wey horta ceeb iyo foolxumo wey wa fiihina alcuquuba cuquubana ka rati mayso xoodaada waa lasku ciqaabi alaa unabiukum biakbari alkabaa'ir dunuubta kuwa u waaweyn kabaairta ma ini sheegaa miyaan ini sheegeynin haabay dhen ashirku bilah ilah loo sharig yeelo labada waalid caasi falo wa kaana mutakia nabigu waa dengigay faxtafaza intuu fadhiga fadhi yaraystay yuu yihi wazuuru beenta ixtifaasku waxa weeyaan intii la fadhiisto jilbaha lagu fadhiisto fadhiga lasoo aruuriyo ayaa ixtifaas la yihahdaa waa fadhi aruursaday wey nabig alay isalatu wasalaam markaasuu dee jilbahantu ku fadhiis wuxuu yihi qaala wazuur riwaayadii abubakra een soo marrayna maxayd wa kaana mutakian fajalasa faqaala ql zuuru shaahid riwaaya kale ku dartay waa isxujinayaan shaahid baa la dhahay baabu bukaai lwaalideyni labada waalid oo ooya oo caasinimadii ilmahooda ay ku caasiyeen oohin laga keeno laga ilmeeyo yaa lahaa min cuquuba iyo nasiib dara iyo shaqaa ah, shaqinimada fiiri marka iyo dhurdarsinimada xadathana musa bnu ismaaciil atabudeki qaal xadathana xamaad bnu salamata bnu dinaar can ziyaad binu mikraaqin can daysala daysalata bnu mayaas waa soo marray saaka cashirkeed ku jiray daysala bnu mayaas annahdi anahu samica ibnu cumara cabdullahi bnu cumar yaquul bukaau lwaalidayni labada waalid oo laga oysiiyo oo jihaad baan aadi iyo waan hijrooni iyo waan tahriibi iyo waa soo marray labadaba soo marray soo mahen adxikhumaa kama abkaytuhumaa iyo fafiha fijahid iyo iyo kuwii kale kasii xumanba hadala ku tiri iyo waxaas o dhan ba bukaa lwaalidayni min alcuquuqi walkabaa'ir caasinimada iyo dunuubta kabaairta waaweyn bay kamid yihin buu nabig sala allahu aleyh waali wasalam yihi baabu dacwat lwaalideyn labada waalid oo duceeya ducada ama ducaa caleyha ama ducaa lahu hadday habaartamaan habaarkooda waa la aqbali qalbiga kasoo go-o oo dhibaato loo geysta daradeed habaartamaan hadday duceeyaan oo ay wanaag uduceeya waalidkaan uduceeyaan waalidka waa uu heli marka waa kaas saaka waxaan ishaaray waxaan ihi sacaadada iyo shaqaawada qof haddaa arta ad ka fiiriso qof guulaystay oo sacaado helay xaggeed ka fiirinaysaa birulwaalideyn baad ka fiirin waalidkiis buu guusha halkaas ku jirtaa u dhabagala adiga haddaad rabto qofka muxuu ahaa shaqinimo iyo inkaa ku dhacdo xarigiisa isqaban la-ay haddaa ratana ya halkaasaa wax ka haystaa inta badan wey xadadana mucaad binu fadala qaala xadadana hishaam an yaxya huwa bn abi kathiir an abi jacfari anahu samca hishaamka hishaam bin abi cabdilahi baa la dhaha adistiwaayiga wey hishaam bin abi cabdilaahi adistiwaayi an yaxya bin abi kahiir alyamani an abi jacfari anahu samca abi hurayra abi hurayrata dawsi radia allahu canhu buu maqlay aha abu jacfar alansari almadani anahu samca aba hurayrata yaquul qaala nabiyu sala اllah alay slam wuxuu yihi halaathu dacawaati saddex duco mustajaabaatulahuna waa laajibaya laa shaki fiihina shaki kuma jiro dacwat lmadluum qofka madluumka laga gardaran yahay habaarkiis oo habaartamayo oo ardadii markii dhibaato laga geystay samadii buu aadayaa samadii buu udirsanayaa xasbuna allah wanmal wakiil buu leya ilahi buu baryi laysa baynaha wa bayn allahi xijaab waa ka xadiidkii mucaad binu jabal nabiga uu dhihi jiray iyaaka dawatmadlum iyaaka wa dacwat almadlum fainahu laysa baynaha wa baynu xijaab ilaahay iyo ayada xijaabo ma dhexeeyo wey wa dacwat lmusaafiri musaafirka isagana ducadiisa ama habaarkiisa qof musaafira oo safarki ku jira oo ehelkiisa kasoo tegay oo mudara oo dhibaataysan asagana waa la ajiibi wa dacwat lwaalidi waalidka habaarkiisa calaa waladi uu habaaray isagana waa la ajiibaya waa xasan xasan weya xadiidku iyadoon marka waxaa wey waa digniin iyo zawaajir iyo aadaabta xun oo laiskaga digaayo waxaa isgarab socota aadaabtii wanaagsaneed in la qaato ay ahayd iyo aadaabtii xumeyd ee laiskaga digaayey tanaa isgarab socota qala الbخariي raximah الlah xadaثna cayaaش بن wlid qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna mحamed بن isحاaq iبn yasaar الmadnي mudlis weya can haduu ku wariyo waa in loo fiirsado oo u baahdo mutaabacaad bu ubaahan can yaziid bin cabdillahi bn qusayd xadiidka marka bukhaari muslim mid ay wariyaan xadiis jurej weye ayuu kaas kaas oojinaya yaa xoojinay can moxamed ibn sharaxbil can akhihi bani cabdidaar ahaa reer bani cabdidaar bu ahaa oo quraysh can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuul allahi nabiga alay slam baan maqlo yaqulu le maa takalama mawluudun ilmo mujuqahoo la dhalay oo minanaas dadka kamida ma hadlin fii mahadin dharabta kuma hadlin gobashii iyo maradii lagaga soo bixiyey hooyadii markay dhashay isbitaalka looga soo bixiyey ama markuu dhashay la dhigay isagoo ku jiro oo ama la sugaynin maanti maalin ku dhowtoona hadal laga sugaynin oo iska hadli haddana ma dhicin ilaa ciise bnu maryama iyo wasaaxibu juraj mooyeen wiilkii yaraana waa ku jirta fi saxiixayn isaguna wiilkii yaraa ee hooyadii naaskeeda nuugaayey asana waa kii hadlay qiila waxaa la yidhi yaa nabiyallah nabiga ilaahayow ciise maqalayo qur-aankaaba noo sheegay inii cabdullaahi aataaniya alkitaab waa kii ka dhaqaaqay ee gaaladii dadkii maaragtay maryama xumaanta ku tuhmaayey ayay halkaa ku hareen oo ilaahay kaga reebay oo uu ku hadlay isagoo yar wamaa saaxibu juraj saaxibu juraj maxaa la dhahaa jurayj saaiibkiis jurayjku muxuu yahay saaxiibkiisa loo nisbeyna hadlayse waase qaala nabigu wuxuu yihi fa jurayjan wiilkan jurayj la yihaahdo kaana rajula nin buu ahaa raahiban cibaado badan dhaaco badan buu ahaa fii sawmicatin lahu buu iskaga jiray masaajid yaro uu leeyahay soomacada iyo biyaca iyo kanaaista iyo meelay ku cibaadaysan jireen wey meel maxal cibaadao duur cibaadao cibaado ugu talagalay ayuu iskaga jiray o ku cibaadaysto dadka iyo dembigooda kala fogaaday wa kaana raacii baqar waxaa jiray nin qowsaar ahoo raaci baqarin lo raaca lo jira Ah, riwaayo kale ari iyo wabay marka xoolahaasa laraaca lo iyo ari iyo wuxuba u diyaarsan yahay yaa jiro yaawi ilaa asfali sawmacati sawmacadiisa iyo gurigiisa uu ku cibaadaysto jureej hoostiisaasuu xoolaha keenaa halkaasu ku dhaqaa oo ku raaca oo ku mayracay usoo dumaa wa kaanat imraatu waxaa jirtay naag min ahli lqarya magaaladaasi haweenka jooga kamid ahoo xun ayaa jirtay muumisa ahoo baqiya ah oo xun oo haweenka maaragtay dhillooyinka la dhaha ah takhtarifu ila araaci ninkaa raacigae ariga la jira ayay ku noqnoqotaay oo maalin walba u timaadaa fa atad ummuhu hooyadiis baa u timid jurej arrintaasoo jirta oo raacigaana waa jiraa islaantaana waa jirtaa wixii markaa xumaanta ay kuwaa samayn jireen sidoo lagu soo gedin doono jurej baa lagu sheegaya iyo wixii sababta u keentay fa atad ummuhu hooyadiis jurej yaa u timid yooman maalin isagoo soomacadi ku jiro iska cibaadaysan oo salaad salaad ku darin oo hadba salaad un ku jiro faqaalad waxay tiri yaa jureju jurejo bay tiri intay ag istaagtay wahuwa yusalli waa tukanaya faqaala wuxuu yihi fii nafsi asagaa isla hadlaayo naftiisa wahuwa yusalli isagoo tukan intuu hoos iskula hadlayo qalbigiisa iska weydiiyey yaa wuxuu yihi umii wa salaatii riwaayo kale yaa rabbi buu yihi mase ummi hooyadii baan ajiibaa oon hee ihahdaa wa salaatii mase salaaddeedaan wataa waxa u rajaxnaatay salaadda inuu iska wato hooyadiis laga xoog badan yahi waa salaad sunna oo mafullis aho kala go lahayn wey salaadan ayada hooyadii oo maanta soo booqatay inuu hooya dhahay e ahayd oo salaada sunada iskaga tago ayaa la rabay xaq waajiba ah, ma meesha waajib iyo suna isku dhacay jahli baa haya oo walaa iska cibaadaysta oo iska maaragtay wardinaya laakiin aan fiqi iyo diin iyo aqoon midna aan lahayn marka waase nin wanaagsan bu ahaayoo iska e, toosan jahligiisiise meeshan maanta dhib kale geystay marka waxaa la rabaa in e, cibaadadii iyo cilmigii laisku daro fara-aa waa wuxuu arkay oo usoo rajaxnaatay waxa u rajaxnaatay oo u arkay an yuthira inuu doorto salaatu salaadiis salaadda inuu doorto oo salaad isa wato ayaa usoo baxday marka salaaddu iska watay duqdi oo hadlaysa uma salaka bihi thaaniya maalin labaad wey intay dhawaaqday bay waxay tiri yaa jurej war jurej faqaala fii nafsihi asaga isla hadla wuxuu yihi ummi hooyada miyaan hee dhahaa wa salaatima salaadeyda alilaahi faraa wuxuu arkay an yuthara salaatu salaadala iska wadu yihi uma salaka bihi thalitha maalin saddexaad bay dhawaaqday <clears throat> faqaala ummi hooyaday miyaan la hadla wa salaatima salaadaydi fara'aa wuxuu arkay an yuthira inuu doorto oo wato salaatahu salaadiisii falamaa lam yujibhaa saddex maalmood haddii kusoo noq noqonaysa oo ajiibi weyde waajiibi waayey qaala duqdii wax yar irbad yar bay soo tuurtay qaalad waxay tihi laa amaataka allah ilaahay kuma dilo yaa jurayju jurayjow xataa tandura inaad ka fiiriso fii wajhi lmuumisaat haweenkan xunxun ee sharaamiidda la yihaahdo wejigooda inaad ka fiiriso ilaahay kuma dilo ayay tihi kudha kudha dhileed ka waran waa kudhici lahaa abarka waa kudhici lahaa waa fasaadi lahaa waa fitna kudhici laheed laakiin waxay tiri wejigooda ah, ila wejigooda oo la fiiriyo oo la arko ayaaba dhaawac ku ah oo iimaanka dhaawaci oo macsiyo dembi ciidada laftirkeeda uma insarafat way iska gadoontay ah, duqdi intaasi tiri aniga hooyadaa haddaad intay soo qaabishay i fiiriso ila haldi weyday kuwa xunxun qoorta lagu geli bay tiri fa utiya mariku waxbaa dhacay marka waxaa dhacay meesha ku jira xadidka mukhtasarkii bukhaari iyo muslim kaasaa mashhuura dheeraawe utiya lmaliku ninkii madaxa ka ahaa magaalada magaalada ninkii boqorka ka ahaa waxaa loo keenay bitilkal mar'ati naagta ayadeed baa loo keenay naag xumaan lagu yaqaano oo qurux iyo waxna lagu sheego oo fidnaynta raggana caan ku ah ayay aheedoo markii jureej wanaagiisii iyo ficlidiisii la sheeg sheegay haweenka ma fiiriyo oo waa nin cafiif oo dhowrsoono xasuur ah markii la yidhi ayay tahay anaaba haddaad rabtaan soo fidneyn saasay riwaya kala caddaysay anaaba soo fidneyn asagana waa fiirin waaye inti dhinac kasta ka istaagtay buu hataa fiiro u ogolaan waaye hooyadii buuba la hadli waaye oo fiirin waaye marka hooyadii habaarkeedi baa laakiin ku dhacday oo dhinac ka soo gaadhay marka ninkii boqorka waxaa loo keenay naagtii oo walada dhashay fa qaala wuxuu yihi miman ha ilmahan xaggee buu ka ahaaday yaa kaa dhalay qaalad waxay tihi min jurajin juraj baa iga dhalay bay tiri bal fiiri fitnadeeda fiiri iyo masabidkeeda xumaantiibuu ka diiday waa fiirin waayey mid acraabiha oo reerbaadiyaha iskaga tagtay kiibaa ku dhacay ilmaha ka dhalay markaasi wadaadkii meesha fadhiyay waliyadaha ayay la soo aaday qaala wuxuu yihi asaaxibu sawmaca waa qaadan waaye ninkii boqorka waa qaadan waaye asaaxibu sawmaca ma ninkii sawmacada ku jiray ee wadaadkaha qaala waxay tii nacam haa qaala wuxuu ihdimuu sawmacatahu dumiya buulkiisa xumaa hala dumiyo masaajidka uu ku shabaashisan buu ahaa ilen waa tuni bihi ii keen ninkaasoo gacmaha kala soo xidhay ninkaasoo xidhan oo jeebaysan halii keena biyo si dhaqsaa soo ma marka waxaa weeyaan ra'yulcaamka ra'yulcaamka ummadda si yar oo laxdo ahoo yar baa loo bedeli karaa oo haddana mar laba haddana loo bedeli karaa soma hal mar baa saa loo bedel haddana saasaa loo bedel wasaaladda dadka madaxda ah erayada ay ku hadlaan iyo awaamirta iyo waxay ku hadlaan iyo way saalan tahay in shacab dhan iyo ummad dhan hal mar la bedelo soo mayna arkin waad aragteen haddii ah, maanta ninkii la caayayey ee laga soo horjeeday ee jini lalahaa berri muxuu noqon jug buu noqon wasla isagi un isagi <laughs> un wey maanta ju hadduu ahaa beri muxuu noqon jini dadkuna afki ayaga laftirkooda un wey waxa shalayna ju leh maantana jinin ayaga wey marka waxaa weeyaan way sahlan tahay dadka in ra'yi caamkooda la bedelo cawaam lumma dadka cawaamta la yihahdana cawaam sideedaba mushtaqun min alcama mushtaqun min alcama baa laga soo qaada indhalaan indhool maxaad ku taqaanaa marka soo lama hago haddaad hagto xaggee u mari hadda meeshaad u leexisa soo maa hadda meeshaad umaxiisu maraya saas wey marka dhaqanka ninkii hadooadeerka ku hadlay war ninkan aan ufiirsano wax yiri ma jirto jiddi waxaa lasoo qaatay buris iyo baangad iyo faas baa lasoo wada qaatay ihdimu sawmacatu waatuni bi ikaana fadarabuu isla markaa fiir faada fadarabuu waxay jajabiyeen sawmacatu bay jajabiyeen buulkiisii bilfuusi faasas bay la dhaceen xataa waqacad ilaa dhulka ku dhacdo dakam dakam dhulka ku dhacdo markaasaa fajacaluu yadahu gacmihiisa asagi baa loo tegay looso loo dhacay jacaluu yadahu gacantiisa waxay ku xidheen ilaa cunuqii dhuuntiisa bixablin xarig baa lagu xidhay soo gacantiiyo dhukunta ka xidhan ayaa deena la keenay uma indalaqa bihi waa lala tegey famura bihi waaa waxaa lasoo mariyay asagoo la wado cala almuumisaat kuwii sharmuutooyinka ah naagaha xumaa ayaa saa loo soo dulmariyey fa markaasuu isha kaga dhacdo waa fiiriyey fatabasama markaasuu muusooday ah, wuxuu ku muusanayaa shay yudkaru bishay waxbuu xasuustay tan waa habaarka hooyadii wey macnaha maanta sharmuuto fiirinaya faraahuna fatabasama markaasuu muusooday wahuna yandurna ilayhi waa fiirinayaan finaas dadka fiirin bay ku jiraan ayagana dadkaa fiirinaya ee kusoo xoomay ee daawanaya yay kamid yihiin faqaala almeliku ninkii madaxdaha boqorkaa ah wuxuu yihi maa tazcumu haadih a maxaad ka sheegaysaa arrinkan islaantan bal ka hadal ka jawaab qaala wuxuu yihi maa tazcum maxaad ka wadaa maxaad ka sheegi maxaad ka wadaa waxa lagu haysta iyo waxa loo soo kacay maba ogaba islaan ma mujuq haysta loo soo erfarisiiyey tan maxaad ka leedaha la yiri markaasu wuxu ma tazcum ad ka wadaa qaala wuxu tazcumu qaala wuxuu ma ma tazcumu hadi tan maxay sheegaysaa qaala wuxu ma tazcum o oh, maxay sheegaysaa maxay sheegtay qaala wuxu tazcumu waxay sheegtay ana waladaha ilmahan ay wadatay yaan hadda dhashay minka xaggaada inuu ka ahaaday hadduu reebaadiyaha ahaan lahaa dan lagama galeen dan lagama galeen walidalika ninka culumada ah iyo dadka sharafta leh xubaantu wax yar oo soo gaara lama adkaysanayo shacabka oo dhan ummadda oo dhan baa qaadan waayi oo qayli oo buuqi oo bulaami ayada oo kale oo xumaana banaanka taalay oo lala qarsanayni oo lala jahraayey laakiin zal lcaalimi bay dhahaan ah, zallat lcaalim zall caalim caalam wey caalamka oo simirraxooda nin culamaha simirraxadiisa caalamka oo simirraxooda wey marka aad iyo aad hala taxadaro gaar ahaan dadka mas-uuliyaadka iyo xilalka ee mucalimiinta iyo dalabatulcilmiga iyo muxuha asxaaba dugsiga iyo waxaas oo dhan aad caruurta haliskaga ilaaliyo nabadgaadhada iyo waxyeelada iyo reemahaas aad haloo iskaga ilaaliyo dadka maaragtay eh, eh, mas-uuliyaadka haya ee gaar ahaan meelaha caamka ah ku dhex jira wax yarbaa xumaantu ay kuu soo gaari kartaa waana laisku maraamarsanayaaye eh, tزcmu ana waladaha minki qaala anti qaala wuxuu yihi anti tazcumiini iyadii bu utagey ma adaa waxaa sheegaya oo le jurayj baa wax ugu sameeyey qaar nacan bay tira ha adgada ir qaala wuxuu yihi ayna hada sagiiru aw ilmahan yar ee aad dhashay qaalu waxay dhi hada fi xijriha dhabta ila usaaran yahay maray saartay waa kan dhabta usaaran faaqbala caleyhi ilmihi buu ku jeedsado faqaala ku yihi man abuk ah, kalsoonida fiiri waa nin saalixa oo qiimo badan oo karaamo leh ilaahi subxaanahu watacaala hadduu ku dhaarto waa u baarifalaya ilmihii yaraabuu la hadlaya xillan la hadlana ma gaarin man abuka aabbaha waaya buu yihi halkaas culamada qaar waxay leeyihiin yunsabu lwaladu ilaa waalidihi fi zina waladka aabihiis iyo waalidkiisa zinada ku dhalay waa loo nisbeen karaa waa loogu abtirin karaa daaifa min almuslim min alculamaa daaifa min alculamaa qaar culamada kamida sidaa qaba jamhuurtaasa waxay qabaan alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar waxba ma laha intuu zinaystay ilmo lagu dari maayo kuwa doodeen waay dheen waa markii ilmaha laisku qabsado ilmihii hadii qolo sheeganayso le gogashaan ku dhashay kuwa gogasha iskale ku doodaya la siin laakin wax sheegtaba hadii la waayo ilmihii uu dayacmi nasabkiisa uu baabi'i sumcadiisi iyo mustaqbalkiisi u eber noqoni in la badbaadiyo cirdigiisi iyo nasabkiisii ilmahan zinabaa ku dhashay biyaha waa biyihiisi asagaa dhalay xaqiiqatan sharcan mayuuna ku dhalin sharcan mayun ku dhalin marka inqaada linasabi lwalad in la badbaadiyo waa lagu abtirin karaa qol baa sidaa ku tegay waana caqliga xoogu aqbalaya aabaha waayo qaala maaa yii aabaha bu ku yiri ma eh, ma dhihin eh, yaa eh, zina iyo waxba sheeg ma abukabi qaala wuxuu yihi ilmihii yalaaba hadlay raaci lbaqar a ninka looda raaca egtada ku raaca markaasa de maxaa yaala waa xaflad wey oo waa maxfal wey umaddan baa isku imaatay kuwii dilaayay boqorkiis wixi o dhan baa tuura meesha marka ilmo yaroo hadlay yaa sugaayay markaasay ogaadeen ninkan in laga gardaraa inuu weliba karaamo leeyahay inuu qof saalixa ah yahay intay isku dhajiyeen iskuma masaxeen ha isku masaxeen iyo haddana waxay dhaheen meeshii kore iyo laad haddana fiiri soo maarti haddana maxay dhahayeen jini soo mahayn haddana juudi waata qaala almaliku wuxuu yidhi anajcalu samacatak gurigaada ma kaaga dhisnaa min dahabin dahab ma kaaga dhisnaa guri dahaba de meeqa maala ku bixi qaala wuxu laa maya qaala min fidatin marka fidlaan kaaga samayno qaala laa maya qaala famaa najcaluha maxaan kaaga dhignaa naamar adi qaala ruduuha kamaa kaanat ah, mar rabaan dahab iyo fidlo adduun meel baan iska kar maraye sideedii dhoobadii igu celiya qaala fama aladii tabasamta ah, markaan kusoo wadnay an kusoo dhexmarinayno dadka maxaad u muusootay adigii qoslaye qaala wuxuu yihi amran caraftuhu wax baan aqoonsaday adrakatnii baan aqoonsaday inay adrakatnii isoo haleeshay igu dhacday dacwatu ummii hooyaday habaarkeedii uma ahbarahu warkiibu qisadii uga sheekeeyey inuu salaada ay saddex jeer ugu timid oo habaarkii ay tiri mumisaalka indhoo tiibaa igu dhacday buu leh saxiix weyan xadiidka wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed